bsmi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllah وsلم عlى نabيina mحamd وعlى آlih وصaxبه أجمaعين allahuma اnfacna ma clamtna وcallimna ma ynfacuna وزidna cilma qala الإimam أbuالxusein msلm بن الxajاaج بn msلm الغushayri naysaburi raximah اllah taعalى bab fi اllaxdi وnaصb الlabn عlى الmayiti wuxuu ku saabsan yahay fi laxdi luxudkii iyo wa nasbi labayni bolooggii iyo bolokeetigii oo la taago cala almayiti mayidkaasi luxudkiisa lagu taago oo lagu qariyo mayidka xabaashiisa iyo dafnigiisa oo ah farduulkifaaya waajib ah in la xabaalo oo la qabuureeyo si asagana xurmadiisa loo ilaaliyo oo loo dhowro ilaahay baa karaameeyey aadamaha marka karaamadana waxaa ka mid ah in sida xoolahoo kale aan baktigiisii iyo jiifadiisii iyo meydkiisa bannaanka u olin marka in la xabaalo ilaahayna waa waa sheegay uma amaatahu fa aqbarah oo allaha dila ee haddana qabri in la geliyo u jideeyey oo u banneeyey oo dadka ku hanuuniyey waxaana asalkii qur-aanku uu noo sheegay markay isdileen labadii ilmo aadanahayd qaabiil iyo haabiil oo qaabiilla uu ahaa ninka daalimka ah ee gacanta geysta ee dilay walaalkiis haabiil dulmi iyo gardarro aadamaha qofkaasaa u horeeyey wax dhinta xabaashii in dhulka lagu xabaalo wuxuu ka qaato ilaahay ku hanuuniyey huraab tuke fabacaثa allaahu quraaba yabxaثu fi اlardi liyuriyahu kayfa yuwaari sawata akhiih siduu u xabaali lahaa walaalkiis halkaasuu ka gartay iyo baalkaasi tukaha wax faarfaaray oo meesha geliyey marka waa siyaana iyo ixtiraam iyo ilaalin iyo qadarin qofkii la qadarinayo dhinaca kalena in muuqaalkiisaa dadka laga qariyo oo suudhiisaa dadka laga asturo marka in la xabaalo xabaal iyo god urkiisa iyo suudhiisana bannaanka aynan imaanaynin xayawaanka iyo waxa wax qota ee wax cunana uu ka badbaadaayo oo uuna fadhan karin oo soo saari karin marka xabaalbilaash iyo waxaa jirta luxud wuxuu ahaa iil iilkaasi labuu noqdaa marka labaa bannaan laba si in loo iilo mid waxaa la yidhaahdaa ashaq midna waxaa la yidhaahdaa allaxd shaqiga waxaa weeyaan qabriga xabaasha godka weyn ee la qodayo xabaalbilaashta la yidhaahdo dhexda in laga sii qodo oo ha dhow deena meydka dhexda la dhigo korkana wax laga saaro qaybta kalena waa luxudka oo waa god la qodaayo godkaas weyn ee xabaalbilaashta ah dhankiisa qiblada ayaa laga sii qodi sidaan aragnay ee mar walba macruufka ee naqaano labadaasi waxaa sii fiican luxudka shaqiga lama aadaayo dhexda laga jeexi maayo qabriga ilaa cinda alxaajati aw idaruura baahi markay timaadda mooyeene baahida waxaa ka mid a ah in dhulkuu yahay dhul jilicsan oo bacaada oo daadanaya oo luxudka laga baqaayo ama iilkaasi luxudka xaggiisa ahee dhinaca laga jeexa inuu soo dumo markaa dhexda ayaa laga jeexi ama ay tahay ardadu arda maa'iya dhul biyaha ka dhow oo xeebaha iyo meelaha badaha iyo biyaha iyo agahiisa ah oo laga baqaayo inuu intuu muuse uu saa ku dumo markaa dhexdaa laga jeexayaa ama haddii dhulku uu yahay dhul iska adag ama aan jireec iyo dumitaan looga baqaynin luxudkaa afdal ah sababtu ku noqday afdal ee u fadli badan yahay ma u fiican yahay luxudka waxaa weeyaan luxudka waa dhinac marka laga jeexo hadda luxud waxay dadka dhahaan geedaha la geliyo iilka lagu xidhayay u yaqaanaan luxud marka iilka oo dhinac laga jeexaya luxud la yidhaahdaa ama laxdi kaasaa fadli badan sababtuna nabiga calayhi salaatu wasalaam baasaa lagu xabaaray markii nabiga uu dhintay oo qabrigiisa laga hadlaayay seen u xabaallaa labada dariiqaba way jirtaye qaybkeen doorannaa saxaabadu way garan waayeen midkay dooran lahaayeen ilaahay bay marka baryeen way dhaheen ilaahayow labadaa midka ugu fiican labadaa qaab midkaa ugu fiican ugu hanuuni laba nin baa jirtay marka madiina taqaanay qaabka dadka loo iilo oo looga dambeeyey midna dhexda kajeexuu yaqaanay midna dox kajeexuu yaqaanay oo luxudka ama iilka ah kiibaa soo hormaray oo lagu tilmaamay abudalxa inuu yahay radia allaahu canhu sidaasaa nabiga calayi salaam lagu xabaalay marka siduu uu nabiga ilaahiisa waafajiyey ee u doortay ee u qadaray qaabkaasaa ugu fiican haddayse baahi timaado oo daruure iyo xaajo iyo cabsi kale laga baqo inuu dumo oo kale markaa shaqigaa la aadayaa oo bannaan qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu jacfar almiswari can ismaaciil bni moxamed bni sacdin can caamir bni sacad bin abi waqaasin ana sacd bn abi waqaas radi allaahu canhu sacd bin abi waqaas maalik baa la dhaha abi waqaaskaasna aلzuhri banu zuhru ahaayo waa nabiga reer abtigiis sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu maalin maalmaha ka mida uu la joogay sacad bin abiwaqaas buu nabigu wuxuu yidhi saxaabadii kaluu muujinayaa abtiyaashii buu muujinayaa wuxuu yidhi kan waa abtigay ee yaa abtigii itusi kara buu yidhi nabiga calayh salaam ninkee abtigii itusi kara haadaa khaali abtigii waa kane fa ayukum yuriinii khaalah qofkii qofkiinee abtigii itusi kara marka sacad bin abiwaqaas iyo cabdiraxmaan binu cawf iyo banu zuhri ahaayeenoo nabiga calayhi salaam hooyadiis aamina binti wahab ayaa reer banu zuhre ahayd saxaabigaasi wuxuu ka mid yahay alcasharatu almubasharuuna biljanna tobanka jannada loogu bishaareeyey hal mar ah way badan yihiin saxaabada jannada loogu bishaareeyey laakiin hal mar iyagoo fadhiya saxaabada la fadhiyo wuxuu yidhi abuubakrun fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna markaasuu soo tiriyey sacad iyo saciid iyo dalxa iyo abu cubayda bnu jaraax iyo nabiga calayi salaam zubeyr bnu cawaam iyo toban buu nabiga tiriyey sala allah alayh wasalam nasiibka fiiri iyo ayaanka waa la kan ayaan badan yahay waa la kala nasiib badan yahay iyagoo noolnool baa waxaa la yidhi jannay gelayaan haddana jannay gelayaan haddii la yidhi intay isdhigteen ay dhaheen jannadiinni geeri unbaa kaa xigtaa iskamayna saaxanin oo dayaac mayna samaynin cibaadadii waxay ahaayeen ashaddu nnaasi xirsan cala alaaca wacala cala alcibaada wa almujaahada dadka kuwa ugu cibaado badan ugu daaca badan ugu jihaad badan bay ahaayeen inay itikaal sameeyaan oo isku halleeyaan bishaaradaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam yani maba mudanayaan inay ahlujanno loogu bishaareeyo haddii sidaa yihiin inay ahlujanno yihiin waxaa macnaheeda loogu bishaareeya macnaheeda waxay ka dhigan tahay inay yihiin dad camalka daa'imi doona saalixa ilaahay ka dhintaan taasay marka tusaysaa calaamo weyn wey marka saxaabada ajillada ridwaan ullaahi calayhim waxaase nasiib darro ku dhacday raggaas nabi maxamed calayhi salaam iyagoo nool uu janno ugu bishaareeyey dadka ka laadlaada ee daba taagan ee wax ka sheegaaya caayaya muslimiin baan ahayna ku leh dadka ayagaa bal ka warrama hum ashaddu nnaas cadaawatan min alyahuudi waalmushrikiin ayaa ka cadaawo badan ayaa ka cadaawad badan maxaa yeelay gaaladaasi de gaalnimadooda wayba caddaysteenoo bannaanka naga mareen ninkan muslimiintana ku dhex jira ee islaam baan hay ku leh maxabad sheeganaya ilaah iyo rasuul iyo ahlubeyt haddana saxaabadii nabiga ee diintana soo gaadhsiisay wax ka sheegaya waa qof duraya shareecadii iyo diintii buu durayaa shareecadii iyo diintan saxaabadana soo gaadhsiiyey marka silsiladaasi dahabiga ah ee na soo gaadhay iyo dadka qiimaha badan ilaahay uu doortay ee uu yidhi kuntum khayra umma dadkaasuu wax ka sheegaya wuxuu rabaa inuu tashwiish geliyo iyo tashwiih iyo faolxumayn shaki iyo tuhmana uu geliyo diintan saxiixnimadeeda inuu dadka shaki ka geliyuu rabaa mid ayaga ka mida ah wuxuu canjilayaa qowlkii ilaahay uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas aayaddaasuu canjilayaa mid shiicada ka mida ah, waa shiicada raafidada markaasuu wuxuu yidhi ahum khayru naasi ukhrijat linnaas hayhaata bal ashqaaha ahum khayru naasi ukhrijat linnaas hayhaata bal ashqaaha ma kuwanaa ah khayru nnaasi khayru ummatin ahum khayru ummatin ukhrija linnaas ma kuwanaa ummadda ugu khayr badneed ah may e, iska dhaafa hayhaat way ka dheer tahay inay yihiin khayruulumma bal ashqaaha ummadda kuwa ugu ayaan daran ugu shaqiisan ugu xun wayaan buu leh axadu shiica araafida ayaa sidaa leh marka faintabihuu yaa cibaad allah ku baraaruga arrintaas waana khatar muslimiinta soomaalidaa soo dhexgashay intii hore oo dhan arrintaasi ka caafimaadsaneenoo muslimiinta ama soomaalida way cudurkaa ma soo dhexgelin hadda laakiin rag baa soo dhigtay bannaanka oo isku soo qaawiyey oo laga keli laayahay fikirka xun ee mujuusta reer faris farisiyiinta mujuusta fikirkooda nimanka ayaga ah safawiyada araafida shiica ina cashariya fikirkoodii qaro qaatay oo qubuuraha iyo karbala dul yuusaaya halkaas nimankaasaana soo dhexgalay hala ogaado wax kasta oo khilaafoo muslimiinta inta hore u dhexeeyey waxay noqonaysaa wax yani absakiira markii kuwa loo fiiriyo kuwa markii loo fiiriyo sacad ibn abi waqaas radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi fii maradihi ladii jiradii uu halaka fiihi u dhintay jiradii uu u dhintay radia allahu canhu halaka bimacnaa maanta loo jeedaa halaka bimacnaa maata halaka haalikun yani maat jiradii uu u dhintay radia allaahu canhu sacad yuu dardaarmay uu dardaarmay wuxuu yidhi alxadu lii iilxuda iilka laxdan luxud oo iilkayga ha laga dhigo luxud ha laga dhigee shaqi iyo dhexkajeexyaa laga dhigin wansibuu taaga calaya korkayga allabiina bulukeetigana nasban taagitaan yani luxudkaaba wuxuu sidiisaba hadiiba uu yahay qabriga iilkiisa uu dhinac laga jeexo hadhow bolokeetiga iyo dhoobada lagu xidhaayo lagu xidhaayo godka lagu buuxinaayo saasaa loo taagayaa saasaa loo taagayaa lama saaraayo lama dhiga lasma saaraayo kamaa sidii kamaa sidii sunica birasuuli illaah nabiga lagu sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka nabiga calayhi salaam kafankiisii waa la sheegay waan soo marray xadiista muslim xabaashiisii iyo qoditaankiisii inuu luxud ahaana waa la sheegay oon ku soo marray waa kan muslim laakiin nabiga calayhi salaam dhaqitaankiisii sida loo dhaqay iyo salaaddii lagu tukaday labadaba saxiix muslim kuma sugnaa xadiis kalaasa caddaysay markii laga hadlaayo dhaqidda nabiga calayhi salaam oo ay dhaheen qamiiska miyaan ka siibnaa yaa waxay maqleen wixii oo la leeyahay iqsiluuhu biqamiisihi ku dhaqa qamiiskiisa qamiiskiisa ku dhaqa ha ka siibine nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo qaba ayaa lagu dhaqay markaa kadib baa kafankeena loo geliyey isagoo asturan sala allahu calayh waaalih wasalam sidii dadkaa u dhaqi jiray maan u dhaqnaa maya ayib ama xagga salaadda salaadda nabiga calayhi salaam hal jamaaca laguma tukanin jamaaca jamaaca lagu tukaday afwaaj koox koox qolo walbaba way soo geli raggii iyo dumarkii iyo caruurtii iyo axraartii iyo cabiiddii intaba kooxba mar bay soo gelaysa ku tukanaysa si ay nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa axadna uunan imaam u noqonin waxaa lagu tukanaya waa nabi moxamed calayhi salaam oo imaamkii ummadda ahaa sidaasaa marka lagu fasiray qaarkood waxay yidhaahdeen xaalad waxaa lagu jiray kala daadsanaana oo imaam iyo hoggaankii baa markaa jirin tujin lahaa warka asagaa fiihi nadar laanna nabiga calayhi salaam maalin isniinuu dhintay maalintaa isniintaheed talaadadii habeenkii arbacadii intaas habeenkii arbacada la xabaalay ka hor baana waxaa la magacaabay abubakar sidiiq oo ummaddu ay dooratay inuu imaam u noqdo hoggaan u noqdo wa qablaha intaan loo dooranin inuu khaliifatu rasuulillaahi noqdona waxaaba ka horraysa dardaarankii nabigu uu salaadda u dardaarmo inuu dadka tujiyo oo salaaddii faradkeed baa nidaamsaneed oo abubakr baa imaamka ahaa nabigooba nool sakaraadkiisii marka taa ayadaa ma jirteen qolo walba waxay damacday inay iskeeda ugu tukato waxayna ka xishoodeen in oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa ay imaam intay samaystaan ay samaystaan bay ka xishoodeen oo qolo walba marka iyagoon imaam lahayn bay iskaga tukanayeen saasay bacdu ahlilcilmi ay sheegeen baabu wuxuu ku saabsan yahay jacli lqatiifa sijaayad in la dhigo fi lqabri qabriga oo qabriga haddii la qodo carradii wey qofka meydka carradaa maa la dhigi dhinaca loo bannaynay wejiga dhanka midigtaa loo bannaynay dhabankiisa halkaasaa dhooba loo saari oo la dhigayaa camalkiisiiyo asagaa laisku dayni inuu rawdo iyo beer jannada ka mid ahoo barwaaqadii janna uu helo adduunba uu ka maaratay ka raysto iyo inuu noqdo god daararka godadka ka mid ah camalkiisay ku xidhan tahay laakiin sijaayad iyo gogol iyo firaashi waxbuu loo dhigayaa tanuu ka hadlayaa qaala xadaanaa yaxya binu yaxya qaala akhbaranaa wakiixa waxadaana abu bin abi shayba qaala xadaanaa gundar wawakiic jamiican can shucba xaa waxadaanaa muxamadun ibn اlmuhanna walafdu lah qaala wuxuu yidhi xadaanii yaxyaa xadaana yaxya bnu saciid qaala xadaana shucba xadaana abu jamrata wasmuhu nasr bn cimraan can ibni cabaasin cabdulaahi bni cabaas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdulahi bn cabaas jucila fii qabri rasuuli illaah rasuulka qabrigiisa sala allah alay slam waxaa la yeelay oo iilkii loo dhigay qadiifatun sijaayad xamraa guduudan qaala muslim wuxuu yidhi abu jamrata ismuhu magaciisu nasr bn cimraan baa la dhahaa nasr bn cimraan adubaci wa abutayaaxna ismuhu yaziid بن xumayd baa la dhahaa marka waa dadka kunyada ku shuhroobay abu jamrata ismu بن bin cimraan abu tayaax yaziid binu xumayd abulmaliix wasmuhu caamir binu usaama eh, muxuu ahaa caamir binu usaama ayib eh, abu mijlis wasmuhu laaxiq binu xumayd soo ma ahayn abu cawaana alwadax ibn cabdillahi alyashkuri abu khaasim maxamed ibnu khaasim ibnu dariir nacam almashhuuruna abu saalix isamaan dakwaan dadka kunyada mashhuurka ku ee magacyahooda in la xifdiyo ay fiican tahay si hadhow adan ugu mareen laba qof inay yihiin sijaayad baa marka nabiga loo dhigay shaahidku waxaa weeyaan xadiidka qadiifa xamraa nin la yidhaahdo shuqraan oo mowla rasuulillaahi ahaa ninkaas ayaa dhigay salliga iyo sijaayadda nabiga alayh salaam uu ku tukan jiray ee uu isticmaali jiray halkaasuu dhigay sababta markaa waxaa leeyihin culummadu waa ijtihaad min shaqraab isagaa ijtihaaday mooyeene wax saxaabada ka mida oo arrintaa la ogaana ma jiro wax daliil oo nasoo ku soo aroorayna ma jirto arrintaa yada in meydka gogol iyo wax loo dhigdhigo laakiin isagaa iska ijtihaaday qaar waxay dhaheen wuxuu yidhi wuxuu u arkaayey sijaayadda nabiga ku tukan jiray ee uu ku istaagi jiray ee uu ku sujuudi jiray in hadhow gacan kale intay gasho la ihaanaysto meeshii nabiga calayh salaam uu ku istaagi jiray oo ku sujuudi jiray way barakaysan tahay marka inay nabiga ka harin oo meeshiisa qabri meeshii la dhigo sidaasuu jeclaaday saxaabaduna cinaayo khaasay siin jireen meelaha nabigu u taabto waa kii nabiga intuu meel ka cabay bahal maqaar laga sameeyey oo la yidhahda harbad eh, alghirba sibraar uu ka cabay gabadhii iska lahayd waa kay soo goysay intii nabiga calayh salaam uu afka saaray markaase waxay tidhi xataa laa yumtahan saan loo ehanaysanin meesha nabiga afka saaray oo hadhow loo tuurinoo dhulka ugu dhicin marka saxaabadu aad bay iska taxadari jireen raadka nabiga iyo meeluhu nabiga taabtay iyo wuxuu qabtay oo dhan waa meel khaasay ahaan jirta marka kii wuxuu ahaa ijtihaad uu ijtihaaday war kalaa jiro oo sheegaya inay isku qabteen cabbaas iyo cali oo cabbaas oo nabiga adeerkiisa iyo cali oo imaadeen ay haayeen gabadha nabigana qabay yaa isku qabtay anaa qaadian iyo anaa qaadi dhaxal ileen xoolaha nabiga uu ka tegay wax dhaxala ma lahaynoo lama dhexlaynin wuxuu ka tego oo dhanba waxay ahayd maa tarakna fahuwa sadaqa marka hadday isku qabteen waa laga dhex bixiyey oo saasuu shahraan oga qaaday warkaa hadduu asaxo waxba dhibaataa warka wuxuu soo afjari lahaa xikmada iyo ujeeddada saa uu yeelay laakiin sixiddeedaa u baahan in dib loogu noqdo la xaqiijiyo laakiin culummada intooda badan waxay karaahaysteen in luxudka iyo iilka iyo meydka meesha la dhigaayo gogo la dhigo way karaahaysteen waxaynu u arkeen inay tahay idaacatulmaal xoolo la dayacay xoolada dayacayun bay noqonaysaa qofka hadduu meyd yahay oo uu dhintay camalkiisa iyo ruuxdiisa ma raaxaysanoo camalkii saalixa buu ku liibaanayaa laakiin gogasha iyo alaabada meesha la dhigaayo waxaa u dambaynaya duxiri iyo diidaan iyo carro cunta xagga nabigase kuma jira sala allahu calayh waaalih wasalam oo nabiga iyo jamiicu alambiyaa carro ma cunto markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyey uu yidhi salligiina waa laysoo gaadhsiiyaa waan maqlayaa sead u maqlaysaa adiga oo nabi allow noqday ramiim oo burburay markaasuu wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ka xarimay ambiyada jasadkooda caro ilahay uu ka xarimay sidii buu nabigu dhex yaallaa calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa ugu jiraa bariixiisa iyo meeshii uu nabiga alai slam la dhigay wax carroo cuntayna ma jirta sala allahu calayhi waaalih wasalam ambiyadoo dhanna sidaas weeyaan dad kale oo aan ambiye ahayn oo carrada ilaahay uu ka badbaadiyana way jiraan oo carro aynan xunin oo la arkayo waaqica indhaha la saaray deer way jiraan laakiin naska ambiyadu cara ma cunto ayib qisadii marka mashhuurkeedu waad garanaysaan ee bacdu culamaa ay soo arooriyeen oo saxiix yeeleen qiso mashhuur ahoo boqorradii xilligii mamaaligtii iyo xilligaas jirtay in nabiga calayh salaam ay damceen niman gaalo ah oho yurub ka yimid oo caddaan ah oo iska soo dhigay dad muslimiin ahoo zuhaad oo cibaado badan oo daaco badan ay masjidka nabiga soo dhex fadhiisteen ujeeddadooduna ay tahay qabriga nabiga intee qufaan inay meydka nabiga calai salam jismigiisii daahirka ahaa ee qiimaha badnaa ay qaadaan bay rabaan oy la tagaan oo hadhow istifzaaz ay oga dhigaan muslimiinta iyo taxadi iyo in mashaacirta muslimiinta iyo dareenka muslimiinta ay ku xanuujiyaan ama ay ihaanaystaan ilan cadowgu meel walba uu ka soo gelayaa ilaahayna subxaana watacala nabigiisa ilahay baa xifdiyey wallahu yacsimuka min annaas bu ilahay leeyahy markuu noolaana ilahay baa badbaadiyo oo xifdiyey hadduu dhintana ilahay baa xifdinaya nin markaa boqorradii ka miduu nabiga calayi slam yaa ruya ku arkay nabiga oo leh nimankaasaa ila baxaaya sabirkoodii ibdhaantooda intii la tusay waa kii marka madiine intuu imaaday baaritaan sameeyey markii u dambaysay labadaa nin ee meesha fadhiday habeenkao dhan waxay qodayaan godkii meel fog bay ka soo qodayaan oo la arkaynin markaasay marka waqtiga soo dhowyahay intay xabaalahan oo afka kaxaysaan bay soo kacayaan afka qaryaan maalintoo dhanna ilintay duugayaan oo halkaasay deena fadhiyaanoo waa ooyayaanoo waxay iska dhigayaan khushuuc iyo cibaado iyo daaca marka dad badan oo gaalo oo muslimiinta soo dhex gashaa jirta oo muslimiinta intay iska dhigaanoo soo dhex galaan dhibaato badan u geysta ugu dambayntii nimankaas gacanta lagu dhigay jasahoodii iyo abaalkoodina waa la mariyey nabigana ilaahay baa ka xifdiyey sala allahu alayh waalih wasalam kadibna dhismo adag baa lagu shub baa lagu sameeyey bay leeyihiin shub lagu sameeyey geesaha ayay leeyihin aad baa loo ilaaliyey sala allahu alayh waalih wasalam rasuulkeenna ayb baabu اlamri bitaswiyati اlqabri waxaa laisamraya qubuurta in la simo taswiyadaasi ma aha eber in laga dhigo waxaa loo wadaa cadabu tasniim inaan laga dhigin kurs loo samaynin oon kor loo taagin sida qubuurta markaa aan xabaalayn carradii oo dhan inti lagu rogo deen iyagoo taaganoo kursa laga tago taas lama ogolo xogo waa in la simo oo yar calaamo qabrina ay u muuqato laakiin ayna aad u taagnayn haddaad tagto xabaalaha baqiici hadda reer madiina isku xabaalaan iyo dad kastoo ku dhinta madiina ku dhinta lagu xabaalo waxaad moodaysaa qubuurto idilba qubur saqiir baad moodi xabaal saqiir baad moodi xabaasha qof weyn baa la xabaalay xabaashiisa xabaal saqiir wax yaroo carraa umaad arkaysaa sidaasaa sunnada nabiga oo hadyiga nabiga calayhi isalaatu wasalaam diintana iyo sunnada nabigana meesha ugu dambaysa waa xarameynka xaramkaasi maka almukarama iyo midina almunawara halkaasaa ugu dambaynaysa diinta nabigana waa sheegay calayhi salaatu wasalaam iimaanku wuxuu u soo hoyanayaa madiina sida maska iyo abaysada iyo dhul dhulsocodku godkooda habeenkii ama maalintii markay soo wareegeystaan ay godkooda ugu noqdaan halkaasuu imaamka isku laaban doonaa nabiga sala allah aleh ali wasalam marka qubuurta in la taago kor loo qaado lama ogolo in la baabi'iyana ma ahoo hadhow deena aan la garanaynin qabri inuu yahay in kaloo lagu istaagin mar baa la baabi'in karaa waa goorma haddii qofka muslimka uu ku dhinto ardulcaduw wixii muslimiintii gaalada ishayaanbaa qof muslimiinta kumida meesha dhexda ku dhintay ama dagaalka hortiisa ku dhintay Ah, qabrigiisaas in marka jigod la qodo la baabi'iyo si ayna gaaladu u ogaanin qabrigaas u ahaanaysanin oo hadhow ama tashriix iyo muxuu ahaa tamfiil iyo suura xumayn ugu samayn xubnaha ugu jarjarin ama ayna intay qaataan muslimiinta aynan ogu dhibin arrimahaas culimmada waxay leeyihiin waa la qarinaya markaas waa la qarinaya qaala waxadaanii abu daahir axmed bnu camr ibnu sarxin ilmasriy qaala xadaanaa ibn wahbin cabdullahi bn wahbin ilmasri aqbaranii camr bn xaari وxadaثnii haaruun بن سacيid الأyli qala xadaثna iبn whbi qala xadaثnii cmr بن xاariثi fii riwaayaةi abi ظاhir أna abaa عaliي الhamadani xadaثahu fii riwaayati abi haarun haarun haaruun riwaayadiisii war haaruunka haaruun bn saciid aeli sooma ana humaamata binu shufay xadaahu qaal kunaa waxaanaen maca fadaala fadaala ibnu cubayd radia allaahu canhu saxaabi wey biardi ruum dhulkaa reer ruum biruduusin ruudis meesha la yidhaahdo halkaasaan joognay futuufiya saaxibun lana nin saaiib asxaabtaanadii ahaayoo ciidankii ka mid ahaa ayaa halkaa ku shahiida ama lagu oofsado ku dhintay fa amara fadaala fadaala ibnu cubayd wuxuu amray biqabrihi ninkaa qabrigiisa in la simo fasuwiya waa la simay uma qaala wuxuu yidhi fadaala samictu rasuul alla nabiga alayh salam baa maqlo yaamur amra bitaswiyatiha in la simo taswiyadaa marka waxaa weeyaan inaan kor loo taagin ee xogo un calaamo un alla soo reebo in marka kor loo qaado la muujiyo lama ogolo in wax lagu dhisiya iska dhaaf warka ama derbi lagu wareejiyo ama kor loo taago arrimaha waa imaan doonaan lama ogolo binaa iyo in maarata calaamooyin wax lagu sameeyo laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan carradaas tuurka ee taagan in hoos loo dhigo qaala xadaanaa yaxya binu yaxya وأbu bkr بن أbi شhayبة وزهير بن xرب qال يحyى أخبرna وqال الآkخران xdثna وkيع عن سفyان عن xبيب بن أbi ثابت عن أbي wائل شhقيق عن أbي الhyaج الأسدي qaala wuxuu yidhi qaala lii caliy bn abi aalib caliy bin abi aalib radia allahu canhu baa wuxuu igu yidhi buu leeyahay alaa abcahuka miyaana ku dirayn calaa maa bacahanii wuxuu ila diray calayhi maagaba rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allah alay slam nabiga wuxuu ila diray ee uu yidhi qabo anna maan kuu diro ila waan sidaas shareecada nabiga calayh salaam baa diinta gaadhsii la yidhi waana soo gaadhsiiyey innagana wuxuu yidhi balliquu canii iga gaadhsiiya xaggayga sidaasay dadku isku daba socdaan nin walba nin buu sii gaadhsiiyaa wixii nabiga uu ila diray adama kula diraa allaa tadaca haa buu jawaabtu waa haa allaa tadaca timhaalan inaadan ka tegin timhaal waa sawirka mujasamka ah ee geed iyo dhagax iyo wax la qoray ah ilaa dhasamtahu inaad baabi'iso ood xubnihii iyo wixii sanka loo ekeysiiyey iyo wixii dhagaha loo ekeysiiyey aad jartood jajabiso walaa qabran qabrina inaada ka tegin qabrigaasoo mushrifan kor u taagan ilaa sawaytow inaad sintooo aad wax yar uu dhul arladu ka koreeyo oo sida kale la simo calaamo unbaa loo yeelayaa sidaasaa marka dardaarankii nabiga ahaa saxaabaduna ay u dardaarmeen taabiciintu muslim kastana laleeyahay qubuurta markaad qodaysaan carradiisii ku celiya iyo wada iyo carro kale usoo qaada arrimahaasoo dhan ma aha dadka haddii la buuxiyo calaamada meeshii loo sameeyo in faraha laga qaado kor loo sii taagin weeyaan kor inaan loo sii taagin ayb qaala waxadaaniihi abu bakr bin abi shayba abu bakr bn khalaad albahili qaala xadaanaa ley xa waxadaanaa muxamed bn rumxin ahbaranaa leytun xa waxadaanii xarmalat bnu yaxya ahbarana ibni wahbin ahbarana yunus jamiican can ibni shihaabi ka warrameen bihada lisnaadi sanadka aan soo marray zuhri ardadiisa yaa ismutaabicinaya wa fii xadiidi yuunus annahu samica rasuula allah nabiga calayh salaam uu maqlo yaquulu le xaa waxadaana qutayba binu saciidin xadaana leyd xaa waxadaana ibnu rumxin ahbarana leyd can naafic can ibni cumara can camr bn rabiica can inabiyi sala allah aleh wasalam qaal ida ra'aa axadukum aljanaaza fain lam yakun maashiyan waxaa muini qorayaa waa meeshii xaliga ku lugoonay intii xaliga iga maqnayd baa halkan haddana soo gashay oo baadi ah dayib marka maxaa ku xiga ya xadaana he xadaana yaxya xadaana qutaymba maynii qoran yihin abubakr bnu khalaad waa kan hadda akhriyay sooma ya daybkaasaa sanadkiisa u soo socday wuxuu ku dhammaaday can ibni cumara can caamir bni rabiica ma soo gaadhay sanadka xadaanaa moxamed bn rumxin akhbaranaa leyth mini qoranta abubakr bn khalaad ayay u kaadaed marka aan soo soconno muxuu yidhi xadaana abubakr bn khalaad dabaahili xadaanaa layun marka halkaasi halkaasuu ka dhumay marka eh, yaxya wahuwa alqaطaan xadaثana sufyaan xadaanii xabiib bihada اlisnaad waqaala walaa suurata ilaa damastaha intaa xalayto intii meeshaas ku imaatay bay ahayd marka meesha waxaa isdaba maray abubakr بن khallaad oo sheekhu muslim ah meeshan uu xadaanaa leyt yidhi ma ahee waa xadaanaa yaxya wahuwa alqaطaan xadaanaa yaxya wa huwa alqadaan sidaasay noqonaysaa ayib marka xadaana sufyaan qaala xadaanaa xabiib bihada isnaad waqaal walaa suuratan ilaa sawir inaadan arkin ilaa damastahaa inaad baabi'iso sawirka asaga ah siduu nabigaba calayhi salaam sameeyey markuu guriga caaisho yimid oo arkay sawir hataka waa kii intuu gooyey jeexjeexay rasuulka calayh salaam oo uu barkimay waxay ka samaysatay maradii ayib halkaa marka waa halkaas kadib maxaa ku xiga baabu nahyi can iljuluusi cala alqabri wasalaati ilayhi baabu nahyi can tajsiisi alqabri waaya waxaaso dhan xalaan soo maray waxay ahayd eh, in go'day oo xagga u go'day weeye nusqadeeda way fiicneed inta hore laakiin halkan hadda waa xoogaa ceeba yeelatay dayib baabu nahyi can tajsiisi alqabri qabriga in la nuuradeeyo jastiga waa nuuradda fiinjiga cad ee nuuradda ee guryaha la mariyo can tajhiizi alqabri qabriga in la nuuradeeyo oo in derbi iyo dhagax iyo intii loo sameeyo nuurad cadlan la mariyo walbinaaya calayhi in korkiisa la dhiso dhismo lagu sameeyo intaba waa la diiday nuurad iyo wax muujiya oo markay qubuurta lasoo istaaga la yihahdo qabrigaa muxuu ahaa ka mooda qubuurta ka duwan lama ogol qubuurta waa inay siman yihiin isku mid yihiin oo qabri mulfit ah oo isha si gaara loogu fiiriyo inuuna dhicin baa la rabaa hadhow waxaa loo malayn karaa ama dadka gadaal ka imaada ay u malaynayaan qabrigaa qubuurta ka duwan inuu qubuurta kale ka duwan yahay ka baraka badan yahay awliye iyo saalix iyo qof waxtara iyo waxaasoo shaydaanku kugu sheekeen shaydaankuna waxyaalaha uu inta badan dadka uu oga faa'iidaysto inuu tawxiidka ka hadleeyo waxaa ugu badan qubuurta iyo amwaadda dadkaa dhintay iyo qabrigaasi ayay dadku wax moodayaan oo shaydaanku u suureen oo u qurxinayaan oo qofka markuu noolaa si aman loo qiimayn jirin yaa markuu dhinta dadka qaar u qiimaynayaan oo loo wareegayaa oo wax loo malaynaya marka arrintaasi sayna u imaaninba sadan lidariica albaabkaasoo dhanba waa la xidhaya nuuradna looma samayn karo dhismana laguma dul dhisi karo calaamana looma samayn karo weyn oo muuqata allaahuma dhagax iyo xag iyo xagga haddaad ka dhigtoo kale wax dhibaataa ma laha dhagaxa oo qubuurtoo dhanba ama geed lagu qutamiyo si uun ay u noqoto calaamo iska kooban oo aan qubuurta kale uuna ka duwanayn qubuurta kale u ka duwanayn oo nabiga alai slam cumaan bin madcuun oo walaalkii isku naas ay nuugeen markuu dhintay dhagax buu saaray wuxuu yidhi waxaan ku xasuusanayaa ehelkayga aa soo aroortay laakiin dhismo iyo nuurad iyo muujin iyo qurxin iyo waxaas o dhan lama ogolo xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana xafs bnu qiyaasin can ibni jurayjin can abi zubayr can jaabir qaal nahaa rasuul llah nabiga calayh salaam wuxuu reebay oo nahiyey oo diiday nahyiguna waa taxriim buu faa'ideeyaa iyo fasaade an yujasasa in la nuuradeeyo alqabra qabrigu alqabru an yujasas alqabru wa an yuqcada in lagu fadhiista calayhi korkiisa wa an yubnaa calayhi in wax lagu duldhiso lama ogolo meeshan xadiidka wuxuu isku keenay bayna nahyi alquluwi wa nahyi altafriidi wataqsiiri watacaddi cala almeyit labada midna lama ogolo quluwi iyo xaddaaf in la sameeyo meydka la koolkooliyo oo wax lagu dhidhiso oo la muujiyana lama ogolo in lagu xadgudboo lagu fadhiistana lama ogolo oo la labadaba shareecadeeda ma ogol waa mukaram waa qof muslima oo dhintay la xabaaray lagu tukaday jidkii saxda la mariyey laakiin in maaragtay huluwi lagu xadgudbo oo kor loo qaada lama ogol in lagu fadhiisto oo carada dhagaxa muxuuha salka lagu kala saarto oo lagu fadhiistana ma banaana haddii fadhiga caadigaa la diidayna in musquul laga dhigto oo qubuuraha lagu soo xaajo oo loo bannaanbaxana xaaraam weeye ma banaana qashinka in lagu daadiyo iyadoona xaaraam weeye ma banaana ihaanaysasho kabuu arkay nabiga calayi salaam nin kaba magada qaba oo qubuurta dhex socduu nabiga arkay calayh salaam markaasuu wuxuu yidhi yaa saaxiba sabtiya ninka qaba kabaha sabtiga ah ehe magada ahow siib buu yidhi kabahaada ka siib buu yidhi qubuurta haba dhex qaadina sala allahu alayh waaalih wasalam marka qofkii in la xaqiro oo liahanaystana ma banaana in xadda la dhaafiyo oo sharciga wuxuuna ogoleen la gaadhsiiyana ma banaana wa an yubnaa calayhi in lagu duldhiso waxna ma xaaraam weeyaan haddii dhismo imaato masaajid baa lagu dhisay maalan qabrigii ama qabrigiibaa horreeyey ama masaajidkiibaa horreeyey waa la fiirinaya hadduu qabriga horeeyey meydkaasaa gardarre meesha loo geliyey waa la soo bixinayaa qubuurta muslimiinta lagu xabaali jalafihiisi iyo lasoo qaado yaa qubuurta xabaalaha muslimiinta la gelinaya masjidka uu soo dhexgalay baa qalad ah hadduu masjidka dambeeyey oo qabri meeluu ku yaala masaajid lagu dhisayna masjidkaasaa qalad ahoo in asaga la jebiyoo la dumiyo oo meeshii qabri weeyaane masaajid iyo qabrina isma keenaan meel ilaahay lagu caabudo hayrkii in lagu caabudo oo qubuur meeshii ay noqoto oo salaad xaggeeda loo tukado oo waxaasoo dhanba shaydaankii wuxuu ku gelinayaa tawxiidka inuu kaa dilo oo shirki iyo gaalnimo kugu rido tanaa imaanaysa in laga fogaadaa loo baahan yaha la dhowro waxadaanii haaruun bin cabdillaah qaala xadaanaa xajaaj binu muxamedin xaa waxadaanii maxamed bnu raaficin xadaana cabdurazaq jamiican an ibni jurayji qaala aqbaranii abu zubayr anahu samica jaabir bnu cabdillahi buu maqlo yaquulu leh samictu nabiya sala alla ly slam bimilihi mutaabacawd waxadaanaa yaxya ismaaciil bn culaya can ayub can abi zubayr can jaabir qaal nuhiya can taqsiisi اlqubuuri taqsiis qasiga iyo jasiga waa isku midee eh, in qubuurta nuuraddii wax lagu sameeyo ayaa la diidoo la nahiyey oo nahyiguna xaaraan buu faa'iidinayaa ma banaana ma bannaana rinjigii baa soo galaaya midab iyo raangii baa la mariyey arrintaasoo dhan way soo xaaraan weeyaan ma banaana in wax lagu qorqorana ma banaana iyaduna waa la soo arorta xadiid waa laa yuktaba in wax lagu diiday sarji iyo faynuus iyo wax laga dulshadana waa la xarimay waxyaalaha waxaa soo gelayaa ubax iyo wax kale iyo lagu dadaadiyo ubaxyo iyo calaamad loo sameeyo kullu hada ma bannaan shareecada ah, baabu nahyi can iljuluusi cala alqabri wasalaati ilayh sooma annahyu waxaa la diiday can iljuluusi in lagu fadhiisto cala alqabri qabriga waa ihaano qofkii la ihaanaysanayo wasalaatu ilayhi in lagu tukado xaggiisana ma banaan oo qubuurta xaggooda la tukado markii qubuurta aad ziyaarinaysa xataa in gacmaha kor loo taago adoo qabriga kusii jeedo ma aha dad ducaysanaysa qiblada ujeedso ah. waxadaanii suhayr binu xarb qaala xadaana jariir can suhayl ibn abi saalix can abiihi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi lian yajlisa inuu fadhiista axadukum axadkiin calaa jamratin dhuxul dab ah oo fa tuxriqa ay gubto hiyaabahu dharkiisa oo fa ay usii gudubto halkaa markuu maraayo ani khalad bu igeliy adala hadalkan u igeliyo baabka xadiidka hala soo marin halkaa markuu maraayo xadiis xaray buu ku seexnay ilaa qaala qaala nebi sal slm ida ra'a axadukum aljanaaza falyaqum xiina yaraah xataa tuqlifahu ida kaana hayra mutabicaha warkaasuu galay khalad kale marka fatakhlusa ilaa marka nusqada midkii nusqadeeda kale haysta oo kitaabkayga kale haysta safxada hadda aan marayno waa soddon iyo kow safxada afartan iyo kow ha ku ha afartan iyo kow marka waxay noqonaysaa fa fatakhlusaa ay u sii gudubto dhuxushii dabkaheed ilaa jildihi ma qor jildigiisiiyo maqaarkiisii ay dhuxushii dabkeed gasho jildiga hadday taabatay ninkii waa gubtay waa xanuunsaday sidaasaa khayrun lahu ooga khayr badan u dhaanta min an yajlisa inuu ku fadhiisto calaa qabrin qabri qabri in lagu fadhiisto o lagu dagiigsado waxaa kuu dhaanta dhuxul dabaho intaad ku fadhiisato maradaada intay ka dusto deen adiga ku gubto taasaa kuu dhaanta buu nabiga sala allah aleh wasalam yidhi marka waa arrin khataroo culayskeeda leh arrin aan bannaaneen oo sax aan ah wanaagsanayn weeyaan dayib halkaa markaa eh, markuu maraayo waxadaanaa qutayba saamiya waxadaanaa qutayba binu saciid qaala xadaana cabdاlcaزiiz yani daarawardiy xaw xadaaniihi camru naaqid qaala xadaana abu axmed الzubayri qaala xadaana sufyaan kilaahuma can suhayl bihada اlisnaadi naxw mutaabaco weeyaan qaala waxadaanii cali bnu xujrin sacdiyu qaala xadaana waliid bn muslim qurash can ibni jaabirin can busri bni cubayd illaah can waafila waa saxaabi waafila bnu asqac radia allaahu canhu can abi martad alghanawi saxaabi wey radia allahu canhu isagu qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi laa tajlisuu cala alqubuuri qubuurta ha ku fadhiisanina walaa tusalluu ilayha xaggeedana ha u tukanina eh inaad tukataan haddaad rabtaan qubuurta ka baxa oo qiblada xagga qiblada u jeesada idinkoo qubuur ayna hortiina ahayn walaa tusalluu ilayha xaggeeda ha u tukanina bu nabig alai salatu wasalaam waxaaso dhan waxaa la ilaalinayaa tawxiidka caqiidada la dhowraya shaydaan baa halka kaa soo geliya ku waswaasin oo qabrigaa hortaada yaalla kaaga dhigi wax dur iyo nafci lahoo la caabudo oo wax ku tari kara ilan waswaaskiisa shaydaan ma istaagayo mar allaala markii aad xoogow yargabadaba haddana waswaaskiibuu bilaabayaa nacam وxadثna xas بن الربيع الbjلي qال xadثna iبن مبارك عن cبدالرحمن بن يزيد عن بsر بن عbaydاللahi عن أbي idrيس الkhwlاني عن واثلة بن أsقع عن أbي mrtد الغنwي رضي الله عنهma qاal samictu رsuuل الlah nabg عaليه السلام baa mqlo yquul leh laa tusalluu ila alqubuuri xagga qubuurta hu tukanina walaa tajlisuu calayhaa hana ku fadhiisanina in lagu istaagana waa lamid ma bannaana adoo kas og oo garanaya inuu qabri yahay in lagu istaaga ma bannaana intaad iska ilaalin karto ka leexan karto ka leexo baabu salaati cala aljanaasati fi lmasjid wuxuu ku saabsan yahay asalaa salaad la tukado cala aljanaasa meydka lagu tukado fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa xilligii nabiga waxaa badneed in meydka lagu tukado meel musalla ah oo bannaanka ah oo gaar aho oo masaajid ka baxsan laakiin way dhacday haddana masaajidka gudihiisa inuu ku tukaday nabiga calayhi isalaatu wasalaam inta badan laakiin meel musalla logu talagalay baa lagu tukan jiray marka sixada asal ahaan waa saxday way bannaan tahay culimmada qaar waxay leeyihin waa laga fiican yahay masaajidka in lagu soo geliyo meydka leanna waxaa imaanaysaa kow in talwiif iyo wax uu meydka ka imaaday oo ka soo baxay ama dhiig ah ama gadaal ka yimid inuu masjidka soo gaaraa dhici karta raayaxo keliyaha inay kasoo soo suudhana waa dhici kartaa masjidka gudihiisana lama ogolo arrimaha darteed masaajidka inaan la soo gelinoo meelo gaaro ah loogu talagalay un loo sameeyo amwaadda iyo janaasada lagu tukado sidaasaana badnaan jirtay laakiin haddii mararka qaar ama ayna dhibaato cabsidaa ayna jirin oo meydka urkiisii iyo waxaasoo dhanba la xakameeyo ama suruuna lahaynoo labaraafuunay loo udgooneeyo wax ka soo bixidiisana laska xakameeyo aan laga baqaynin inay wax ka soo baxaan waxba dhibaataa a ah ma laha waa lagu tukan karaa markaas waa lagu tukan karaa hadda axad ulikhwa wuxuu weydiinayey oo lahaa amwaadda ama qofka markuu dhinta qaar baa laga yaaba gadaal inay waxu ka soo baxaan istaaginba istaaginba hadda waxaaba la helay waxyaalo la yidhahda xafaayaat xafaaya wax la yidhahda la helay oo aarta qofka dabada lagaga xidhaayo lagu wixii o dhanba suuf iyo wax saas oo kalena waa lagu xidhi karaa marka almuhim masaajidka in laga ilaaliyo la dhowro wey laga warhayo waxadaanii cali bnu xujrin sacdiyi waisxaaq bn ibraahim alxandari walafdu liisxaaq qaala caliyun xadaana waqaala isxaaq akhbaranaa cabdilcasiis bn muxamedin can cabdilwaaxid bni xamza can cabaad bn cabdillaahi bni zubayr ana caaishata radia allahu canha amarad waxay amartay an yumara in la soo mariyo bijanaasati sacd bin abi waqaas saxaabigii sacd bin abi waqaas ahaa waadulcaqiiq buu ku dhintay caqiiq xagga caqiiq buu deganaa markaasaa la soo qaaday oo janaasadiisii la keenay nabiga calayhi salaam masaajidka agtiisa la keenay musallihii lagu tukan jiray salaadaha iyo janaazadii iyo lagu tukan jiray caaisha iyo haweenka nabiga waxay codsadeen waxay dhaheen na soo mariyo masaajidka soo mariya oo guryihii haweenkai nabiga ila masaajidkay ku teedsan yihiine halka aan kaga xidhan oo ku tukanay amarad waxay amartay an yumara bijanaasati sacad bin abi waqaas fi lmasjid in la soo mariyo fatusalliya calayhi ay ku tukato fa ankara annaasu dalika calayha dadkii baa inkiray oo il waxaasi ile inta badan waxay arki jireen waxoo bannaanka lagu tukado way inkireen waxay dhaheen waxaan bannaanayn baad codsatay oo samaysay faqaalat caaisha waxay tidhi maa asraca maxaa ka degdeg badan maa nasiya naasu ee nisyaanu naasi dadka halmaankooda degdeg badana maa sallaa rasuulullah nabiga calayhi salaam kuma tukanin calaa suhayl binu bayda ilaa fi lmasjidi masaajidka inuu ku dhexkaday suhayl binu bayda ninkii la dhihi jir markuu dhintay nabiga masaajidka gudihiisa intuu soo dhigay baa ku tukaday sala allah aleh wasalam marka waad halmaanteen haddii waa kanaad igu inkiraysaan ood leedihiin arrintaa ma bannaana arrintaasaana jirtay oo nabiga uu sameeyey sala allahu caleh wasalam marka mararka qaar waa la soo gelin karaa masaajidka laakiin haddii cabso timaaddo cabsi baa timid ama inuu wax ka soo baxo ama ka soo suuro ama maalan amraaddan iyo cudurradan hadda faafa oo adibada iyo dhakhaatiirta lagu kalsoon yahay ay ka digeen ayaa meeshii jirta laa maanic marka wax dhibaata a maleh haddii loo sameeyo meel hore ama la dhigo ama muxuu ahaa wax dhibaata a maleh weliba way iska ficnaan lahayd in masaajidda hortooda intii la yar jabiyo meel yaroo maqsuura ahoo imaamka uu arki karo meydka iyo wixii markaa dabadiisa taagan dadka kalena ay masaajidka ku tukanayaan in loo sameeyo way ficnaan lahayd sida masjidka nabiga sala allahu caleh wasalam masjidka nabiga hadda xilligan sidaasaa loogu tukadaa imaamka meesha uu ku tukanayo ee mixraabka la yidhaahdo halkaa lama soo dhigo amwaadda iyo dadka dhintay meel mixraabka hortiisa ah oo qolahoo saa loo soo qoylaafay oo bannaankana u furan xagga imaamkana usoo furan sida hadda masjidkan aan joognaba soo maaratan hadda kan sidaasoo kale wey halkaasaa la soo gelin meydka qolkaasaa la soo gelini imaamka marku wuu gelayaa asaga iyo waxii markaasi uu la geli karo halkan u irifka istaagi albaabkiina waa la furi halkaasay ku tukanayaan dadkii kalena imaamkay fiirsanayaan ku xidhanayaan taasoo kale haddii la sameeya waxba dhibaato amale ah waxba dhibaato amale ah sidaasaa loo tukadaa masaajidka nabiga lama soo dhexgeliya hadda meydka halkaas qoladaa la geliyaa oo lagu aruuriyaa iyagoo fara badan marka qaar imaamkan halkaasu istaagi dadkana waa ku xidhanaya wax dhibaataa male ayib caaisha way ku inkirtay waxay tihi dadku maxay u halmaan badanaa waxadaanii moxamed bnu xaatim qaala xadaana bahs ibnu asadin qaala xadaana wahib bnu khaalid xadaana muusa bnu cuqba alcamd can cabdilwaaxidin aan soo marray hadda mar dhow cabdilwaaxid wuxuu leeyahay cabdilwaaxid ibnu cabdwaaxid ibn بن can عن bn بن ibni zubayr بن can caaisha buu ka warramay anahaa caaisha lamaa tuwufiya sacad bin abi anahaa qisadu waxaa wey lamaa tuwufiya markii la oofsaday sacad bin abiwaqaas radi allahu canhu arsala aswaaju nabiy haweenkii nabiga calayh salaam baa waxay direen fariin ay leeyihiin an yamuruu inay soo mariyaan bijanaasati sacad janaasadiisa fi masjid caaisho keligeed marka inaynan ahayn haweenkii kaleo dhan baa codsaday oo dhahay halkan xujarka iyo qolada quryaha nabiga halkan u istaagaynaaye soo dhexmariya masaajidka <clears throat> ayib fa yusalliina inay ku tukadaan bay rabaan calayhi isaga fafacaluu sidii bay yeeleen dadkiio waa loo yeelay haweenkii nabiga iyo ummahaatulmu'miniin fawuqifa bihi waxaa la istaajiyey calaa xujarihinna qolalkoodii iyo guryahoodii ayaa la dul istaajiya ama dhexdooda saas meel ku quman baa loo jeedaya masaajid gudihiisa yusaliina calayhi markaasay ku tukadeen ukhrija bihi min baabi اljanaa'is faukhrija waxaa laga bixiyey min baabi اljanaa'isi albaabkii baab ljana'iska la dhihi jiray alladii kaana ila almaqaacidi xaggaa iyo maqaacid albaabkii ku toosnaa ee baabuljanaa'is la dhihi jiray albaab ay yaqaanaan buu ahaaye halkaasaa laga bixiyey fabalaqahunna waxaa soo gaaray haweenkii nabiga calayh salaam markay sidaa yeeleen anna naasa dadkii inay caabuu daalika ku ceebeeyeen <clears throat> waxaa li dadkii baa inugu ceebeynaya oo le waase meydka maxay masaajidka soo geliyeen ooy u codsadeen ma bannaanee wa qaaluu waxay dhaheen maa kaanat iljanaa'isu janaa'ista iyo amwaadda dhintay maynan ahaan jirin yudkhalu kuwa la soo geliya bihal masjida masaajidka lama soo gelin jirin ee maxay u sameeyeen bidcay la imaadeen arrinkaasaa markaasay maqleen fa balaqa dalika caaisha caaisha oo haddee gabdhaha kale ka cilmi badneed xaafidad aheed ayaa warkii soo gaaray faqaalad waxay tidhi maa asraca annaasa dadka maxaa ka degdeg badan ilaa an yaciibuu inay ceebeeyaan maa laa cilma lahum bihi dadka waxay ku ceebeynayaanuun maa laa cilma lahum bihi waxayna cilmi u lahayn dadku deg deg badana waxayna u fiirsanin cilmi iyo aqoonna ayna u lahayn bay dadka ku ceebeynayaane nisyaan iyo degdeg nisyaankoodana waa degdeg badan yaha way halmaameen dirba caabuu calaynaa waxaynagu ceebeeyeen an yumara in la soo mariyey bijanaasatin janaasa janaaza filmasjidi masaajijka oon ku tukannay daliilkeediina waa kanoo wamaa sallaa rasuulu llahi sal allah alay wasalam nabiga ma tukanin calaa suhayl binu bayda ila fii jawfi lmasjid masaajidka gudihiisa yaa intii lasoo dhigay buu ku tukaday nabiga sala allah alay wasalam riwaayadan ila fii jawfi lmasjid waxay radinaysaa bacd alculamaa oo leh xadiidka asagaa ta'wiilinayoo leh bannaankaasaa la dhigay oo derbiga xagga laga mariyey caaisha waxay leedahay fii jawfi lmasjid masaajid gudihiisa waxadaanii haaruun binu cabdillaahi الحمال ومحمد بن الرافع النيسابوري واللفظ لابن الرافع قال حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن أبي نضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت qaalad baa dib loo dhigay qaalad baa dib loo dhigay qaalad waxay tidhi lamaa tuufiya sacad bin waqaas waxay la soo gala udkhuluu la soo gala oo soo geliya bihi sacad almasjid masaajidka noo soo geliya masaajidka xataa usalliya calayh ku tukaday fa unkira dalika calayha waa lagu inkiray oo waxaas wax jira maaha ma bannaana oo meel janaa'ista lagu tukado oo musalle la yidhaahdo yaa jirta fa waxay tihi wallahi baan ku dhaartay laqad sallaa rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu ku tukaday calaa ibnay baydaa islaantii baydo la dhihi jiray labadeedii wiil fi lmasjidi masaajidka suhayl iyo wa akhiihi walaalkiis saddex bay ahaayeen banuu bayda sahlun wa suhaylun wa safwaan sahlun wa suhaylun wa safwaan aabbahoodna waxaa la dhihi jiray wahab ibnu rabiica wahab ibnu rabiicata alqurashi hooyadoodna laqabkeeda iyo naanaysteeda yaa baydaa ahayd cadday laakiin magaceeda dacda ayaa la dhihi jiray dacda dayib qaala muslim baa wuxuu yidhi suhayl bnu dacd wahuwa ibnu baydaa ummu hooyadiis bayla baa la dhihi jiray baabun wuxuu ku saabsan yahay maa yuqaalu waxaa la dhihi cinda dukuuli lqubuuri qubuurta marka la galo waducaa'i liahliha ehelkeeda loo duceeyo qubuurta gelitaankeeda looma wadee waxaa laga wadaa maqaabirti alqubuurta meenta bimacna almaqaabir baa loo wadaa saasaa fiican maa yuqaalu waxaa la dhihi cinda dukhuuli lqubuuri ay almaqaabiri meesha dadka ay ku xabaalan yihiin ee maqaabirta la yidhaahdo dhulkaas iyo eeriyadaasi maqaabir baa lagu magacaabaa qubuurta eh, qabriga il qofka meesha ku jira eh, asal loo yaqaanaa inkastoo inaga af soomaaliga n qubuur baan iska dhahnaa laakiin carabiga qubuur qabriga qofka uu leeyahay iyo maqaabir oo mandiqadii waxay dad ku xabaalaayeen oo bannaanka laga istaago ayib marka maa yuqaalu cinda dukuuli lqubuuri cinda dukuuli lmaqaabir waducaai liaaliha in loo duceeyo waa ziyaarat lqubuur baa halka ka bilaabatay qubuurta oo la ziyaarto xadaanaa yaxya binu yaxya atamiimi wayaya binu ayuub waqutayba binu saciidi qaala yaxya binu yaxya akhbaranaa wqala aakharani xadaana ismaaciil bnu jacfarin can shariik wahuwa ibn abi namirin can caطaa'i bni yasaarin can caaisha radi allahu canha annaha caaisha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu llaahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa kulamaa kaana leylatuha mar kasta uu habeenkeeda yahay min rasuulillaahi habeenkeeda caaisha min rasuulillahi nabiga xaggiisa ay ku leedahay marka ay joogto ila nabigu waa soo wareegi jiray gabarh kasta oo ah, xasuuskiisa ka mida ah, habeenkeedii iyo maalinteeduu sii jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam casarkii buuna kala guuri jiray oo kala wareegi jiray casarkii ayuu middu habeenkii u galbanaayo casarkii buu u tegi jiray rasuulka calai salaam oo ku wareegi jiray kulamaa kaana laylatuha mar kasta uu habeenkeeda min rasuulilahi ku leedahay uu habeenkaas joogo yakhruju waa bixi jiray rasuulka sala allahu caleyh wasalam min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisuu bixi jiray ila xabaalaha baqiic habeen kasta oo guriga caaisha u nabiga joogo wuxuu ku dari jiray ziyaaro uu ziyaarto qubuurtii baqiic ayuu soo ziyaaran jiray ziyaarat alqubuur waa shay mashruuc ah oo sunno ah oo fiican laakiin laba xigmo iyo laba sababood iyo laba shay baa la rabaa in qofku uu maskaxda ku hayo ujeeddadaasna ka dambaysa ziyaarada koo weeyaane qofka u horreeya ka faa'iidaysan waa adiga oo oh, inaad ku cibro qaadataa la rabaa fainaha tudakirukum alaakhira buu nabiga alayh isalaatu wasalaam yiri qubuurta ziyaarta aakharayda xasuusine mar kastood rabta qalbigaada inuu jilco oo adduunka iyo mashaaqishiisa iyo hawadiisa aad soo gaabiso oo uuna kula dheeraanin oo kula taraarin wixii ood meel fog aad fiirinayso u hanqaltaagayso malakumoodkii baa ka sokeeya waalmowtu adnaa min shariaki naclihi ayuu lehay abubakr sidiiq radi allahu canhu xadiidkii aamaasha ku saabsanaa nabiga calayh salaam oo uu tilmaamay wadgaran sala allah calayh wasalam qofka geeridiisii oo ku wareegaysan ayuu wuxuu ballaangaraynayaa oo takhtiitinayaa oo ka sheekeynayaa wax uunan gaaraynin oo isla quman yahay inuu halkaas socdu isu arkayaa marka mar walbaba inaad nafta lasoo dabaalo oon aakhare xasuusnaano oon geeri xasuusnaana la rabaa nabigana wuxuu dhihi jira akiruu min dikri min alladaat geerida badiya sheegsheegiddeeda iyo dhimashada waa xaqiiqaa la iska indhatiri karin oo nafta la raba in qaflada iyo halmaanka lagaga saaro oo wixii aakharo iyo geeri kadib aad faa'iido kuu noqon lahaa aad xasuusnaatood ku dhaqaaqdo markaad xoogow marka aad dareentaba inaad qabriga aaddaa fiican qabriga qofku uu aado qabriga la aado xilli kastaba ama aroor aad ama casar ama habeen oo dana qabriga kor istaagto oo tidhaahdo dadkan meesha ku xabaalan maalin bay sidaa u u noolaayeen kadibna halkaasaa la geliyey adiguna laga maarmaan meeshaa inaad geli doonto marka waa xasuus aakharo waa kow ta labaadna dadkaa dhintay waxay u baahan yahiin in loo duceeyo oo ilaahay loo baryo oo naxariis ilaahay loo weydiiyo in qabriga ilaahay u nuuriyo o u iftiimiyo cariiriga ka saaro wixii cariiri qaba ayagaa loo ducaynaya marka ayagaa loo dareen oo loo ducayn adnagu waad ku cibro qaadan ee wax iyaga dan oo xaggooda kaaga xidhan oo faa'iidahooda iyaga ka heli ma jirto ziyaaradaa iyo sunnada nabiga dabaqday ajri aad ka heshid laakiin meydka maxaad ka heshay wax aad ka heli ma jirto waxbana kuma dhibi karo dheefna kuma siin karo dhib iyo dheef midnaba qof dhintay oo la xabaalay oo camalkiisiiba uu istaagay adaaba salaad tukan oo soomi oo nabiga ku sallin oo nool oo fursad haysta asaga waa la xabaalo halkaasuu galay saas darteed in qubuurta qalbiga lagu hayo oo amwaadda isha lagu hayo oo loo maleeyo in haddii ama ay ku habaari karaan ama ay ku ducayn karaan arrintaa iyada waa arrin caqiido xumo ah oo ibliis iyo shaydaan uu ka dambeeyo ibliis iyo shaydaan uu ka dambeeyo nacam wuxuu yidhi ninkii daaciga ah ee qiimaha badnaa ee shaacir muslim abshir bacadle asaga oo gabay shirib la yidhaahdo shirib oo ay isticmaalaan meelaha eh, koonfurta iyo eh, laga isticmaalo qabaa'il dega qaar ay isticmaalaan ku luuqeyn mahay hadda kuma luuqeynayee eh, sida aheed unbaa laakiin macnaheedu baan ku dhawaan wuxuu yidhi maqaadirkaan ka quusannaa aasaan qabri u qayshannaa haddii lagu luuqeeyana waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay aada u yarjuboodaane eh. dayib marka wuxuu yidhi maqaadirkaan ka quusannaa aasaan qabri u qayshannaa abaar daran baa dhacday markii ilaahay loo qayshan lahaa ilaahay la baryi lahaa isagaa nur iyo nafci haystee in qubuurta adhi inta lagu gowraco la ag fadhiisto bal arrintaa fiiri sidii qofkaasi waddada looga leexiyey kubaa laga yaabaa inuu yidhaha roob baan ku heli jiray haddii roob baan ku heli jiray dayib haddaad roob gaalnimo ku lagu heli jiray roobka gaalnimo lagu heli ha maqnaado ah, roobka gaalnimo lagu heli oo lagu gaaloobi oo ilaahay lagu goyni oo ilaahay khayrkii wax la moodi ha maqnaado weligiiuna di'ni xilliga cumar bnu khadaab baa waxaa la yidhi nahrulfuraat miyuu ahaa webigaas furaad yaa dhaqan bay lahaan jireen dadkii deganaa qabla alislaam webigu marmuu guri markuu guro waa ilaa gabadh intii la gawraco lagu tuuro gabadh intii la gowraco in lagu tuuro wey markaasuu soo fakari waa imtixaan markaasaa xilligii muslimiinta ay qabsadeen oo gacanta muslimiinta soo gashay buu sidii noqday xilligii sidaa la gaadho u guri jiray dadkina waxay saasaa yeeli jiray markaasuu warqad soo qoray oo yidhi eh, ninkii madaxda waaliga ahaa arrintaasaan haysata waxaas sheegaya weligiiyuuna tif imaanin buu yidhi wax qof muslim oo dambe qof lagu tuuraayo meeshaas ma jirta buu yidhi ah, waa iska imaaday shaydaanku siyaalo badan buu ileen waa imtixaan isaga laftirkiisaa ishii biyaha iyo ishii dulduraysay buu ku fadhiisan karaa markii deena neef qof loo dilo ama shirki iyo gaalnimo yuu kaaga kacay kalaashka kaaga kacaya wuu kaaga kicay way dhacday cabdullahi bin mascuud radia allaahu canhu yaa islaantiisa wuxuu u imaaday luqunta xari ku qabto yuu imaaday markaasuu wuxuu yidhi maxaa dhacay markaasu waxay tihi islaam baa ii tuftayoo waa waa waxaa weeyaan baab baab baab weeyaan ishaasaa laiga qabtaayoo ilinta baa qulquli markaan xidhana ilinta way istaagi marka aan iska furana ilinti baa qulquli wuxuu yidhi shaydaan baa isha farta kaaga haya markaasaa warkiisa maqashay iyo khuraafiyadda islaantaasi wareegaysa wareeg dhabanaysa ee balaayada waddana ay luqunta kugu xidhana farta buu isha ka qaadi ilinti baa istaagi markaasuu ducadii nabiga calayh isalaatu wasalaam allahuma raba annaas adhab ilbaas ishfiha anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauka shifaa laa yuqadir saqama khalaas babariyad shirki baad keentay gurigeyga fogee shaydaanku marka waxyaala badan buu intuu kuu suuray hadhow deen dadkii caamadii iyo dadkii marka horeba iska dhowdhow ahaa ee caqiidxumada ku jirtay wuxuu isdhihi marka soo kii saasaa maaha oo saa ku heli jiray oo waxaan samayn jiray waxaan noo imaan jiray soo maaha ah marka u fiirsa arrintaas khatarteeday leedahay allaha subxaanahu wa tacaala naftaba kaa baxdee alla ku xidhnow ah, alla aaminsanow rumaysnow jirada iyo xanuunada markay dhacaan dadka dhibaatada haysatay ka mid tahay waa la sixray xagga owad xagga owad xagga owad markay dambe saaxiir isku dhiibi le saairo haye soo daa alaabtaadi marka shirki iyo gaalnimo ku dhacaya sabir baa loo baahanya nabiyullahi ayuub calayhi salaatu wasalaam sabirkiisii dhibaatadii uu maray xanuunku uu maray inta dhib la mariye fiiri wamaca dalika xataa calaacal badan muuna calaacalin wax badan muunan xataa ilahay buu u bandhigay subxana wa tacala isaga garanaya maslaxada wuxuu yidhi wa ayuuba id naadaa rabbahu inii masaniya dur wa anta arxam raaximiin tacriid waa bandhig ilaahayow dhib baa itaabtay adigaana aadka naxariista ayb qubuurta marka booqashadeeda waxaa weeyaan labadaas unbaa ujeedo weyn aakharo ku xasuuso ayagana masaakiin meel ku xabaalan oo waxay yihiin aan war loo haynine baahane ilaahay usoo bari intaa salaanto fa yaquulu wuxuu dhihi jiray nabigu assalaamu calaykum daara qawmin yaa daara qawmin mu'miniin waa daar laba daarood baa jirtay leenay ama saddex daarood ama afar daarood bini aadamka meelahaas soo maraa daar qabri caloosha hooyada buu ku jiray oo daar bay ahayd waa daar kooban sagaal bilood iyo wax inuu ku darmato waa dhaci karta daarta kalena waa daartan adduunyada ka yar dheer tuba midda ka dambaysa kasii dheerta adduunyada weeyaan konton sano labaatan sano soddon sano boqol sano iska gaar hadaad rabto ayib daarta kalea kasii dheero waa barzakhi iyo qubuurti qubuurti weeyaan kun iyo afar boqoloo sano ka badan buu nabiga xabaalayay sala allah alay wasalam waxaa ka sii badan nabiyaasha ka horraysay aadam calayhi salaatu wasalaam meeqa malya buxabaalaya ayib waxaa ka sii dheer daarta aakhare ee qiyaamaha kadib buunka markii la afuufo la geli doono abadulaabidiin ama naar abadulaabid ah ama janno abadulaabid ah oo weligeed dhammaanaynin wey taas isku daba taallaa daaruhu marka daartii nabiga wuxuu la hadlaya barsakha dadka ku jiray assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin marka dadka amwaadda ahee dhintay waxaa loo salaami dadka nool sida loo salaamo qofka nool maxaa loo salaama assalaamu calaykum ka qabriga ku jirana assalaamu calaykum aa la dhihi ah. inuu ku maqlaayana laazim ma aha nabiga ba alayh salam assalaamu calayka ayuha nabiyu baa la dhahayaa markii lagu sallinaayo taxiyaadka waxay dhihi jireen alayka salaam calayka salaam bay dhihi jireen jaahiliyadii markii qofka ay salaamaya e, qofka dhintay calayka salaam calayka salaamullahi qays ibnu caasimin waraxmatu wamaa shaaa an yataraxama marka lama ogolo nabigaa noo toosiyey assalaamu calaykum daara qowmin qolo daartoodii muminiina muminiinahay qolada muminiinta daaraha ku jiro salaam korkiina ahaato ilan waa daaro waa guryo tii adduunyadiina waa kuwaas tii barsakiya aakharana waa tan waa isgarab yaalaan wa ataakum waxaa idiin yimid maa tuucadduun wixii nidiin yaboohayay wuu imaanayaa hadan berri ataakum ficil maadli baa laga cabiray mitaxaqiqu ququuquux waxaa dhici doona imaan doona xaqiiqnimadiisa kaannahu asagoo yimid wa waxaa iniin yimid maa iyo ladiigii tuucaduun ininiin yaboohayay oo ah qiyaamihii dhimate oo qabri baad gasheen oo taa iyadoo heshe tii kale berri la yidhina way imaanaysaa ilaahay muxuu yidhi yaa ayuha aladiina amanu itaquu llaha waltandur nafsun maa qadamad liqad berri oo qiyaamaha ah wixii hormarsatay u hormarsatay ha fiiriiso marka wa waxaa inii yimid maa tuucaduun wixii idinii yaboohaya qadan berri buu inii imaanayaa mu'ajaluun waana inii madaleeyeyoo muddo iyo wakhti loogu talagalay oo uuna kadib dhaceynin bayna leedahay wainaa anaguna insha allahu hadduu ilaahay yidhahdo bikum idinkan laaxiquuna insoo haleelaynaa annagana idinkaan insoo haleelaynaa insha allah insha allahudaasi qole waxay dhaheen waa tabaruk tacliiq ma ahe tabaruk weeyaan wailaa qof walbaba xaqiiqo waxaa weeye inuu dhiman doono inaa insha allah waxaa kaloo lagu fasiraa bimashiiyat illah ilaahay mashiyadiisaan ku dhimanaynaa qof kastaoo dhintayba ilahay mashiyadiisa iyo iraadadiisa iyo doonadiisa ku dhintay wainaa insha allahu xilligii ilahay mashiyadiisa iyo iraadadiisa ay timaado yaan bikum idinka laaxiquuna ina soo haleelaynaa oo annagana halkaa maan inugu imaan doonaa waan isdaba socdaa allahuma kfir liahli baqiici alqarqad waa u duceeyey marka allahuma allow ikfiru dhaaf liahli baqiici alqarqad baqiicilqarqad meesha xabaalaha madiina lagu xabaalo ayaa la dhihi jiray baqiicilqarqad qarqadkuna geed ka baxa ayuu ahaa meesha ka bixi jiray waagii hore wuxuu leeyahay marka musanifka walam yuqim qutayba qutayba binu saciid lam yuqim muuna joojinin lam yuhbit muuna ihbaatinoo sugin qowlow hadalkiisa waataakum ataakum wa intaasi hayru muhbat weeyaanoo qutayba muuna maaragtay caddaynoo muuna sugin muuna sugin oo ma joojina sidii la rabay oxoogoo baa ku jira waxadaanii haaruun bnu saciid alayli qaala xadaana cabdullaahi bnu wahbin qaala ahbaranaa ibnu jurayjin can cabdillaahi bnu kaiir bn mualibin annahu samica muxamed bnu qaysin muxamed ibnu qaysin yaquul asagoo leh samictu caaishata radia allahu canha tuxadiu ayagoo warramaysa faqaalat caaisha waxay tidhi alaa uxadiukum wardadow miyaana inii sheegay ma sheegaa an nabiy caaishaasaa leh alaa uxadiukum can nabiy nabiga ma inaga sheekeeya calayh salaam wa canii iyo aniga qisadna dhex martay aniga nabiga marka faadilkii bay nabiga ah mayna dhihin canii wa can aniga iyo rasuulka mayna dhihin ee waxay tidhi caninabiyi nabiga iyo wa canii aniga elabsiga iyo ixtiraamka iyo qadarinta fiiri caaisha radi allahu canha ay nabiga qadarinayso tashwiiq baana ku jira oo qofka aad rabto inuu si fiican kuu dhagaysto waa inaad tidhaahdo war baan hayaa weyn ma iga dhagaysanoo makuu sheegaa marka qaabiliyad inuu yeesho oo xaadiro oo ku dhagaysto dhagaha uu furayo maanka markaasaad u sheegaysaa qulnaa waxaan idhi balaa noo sheeg xaddaana man samica wuxuu leeyahay musanifka waxadaana xaddaanii waxaa ii warramay man qof samica maqlay xajaajan xajaaj xajaajkii alacwara acwar ahaa xajaaj ibnu muxamed almasiisi alacwar yaa qof ka warramay xaddaanii waxaa ii warramay man qof samica ka maqlay xajaajan alacwar walafdu lafdiga xadiidkana lahu mankaasaa iska lehe manka asaga ee xajaaja dhaqal ka warramaayo ee xadiidka lafdigiisa iska leh haaruun ibnu saciidina lafdi kaluu leeyahayoo laakiin macnaha waa iskaga mid waa iskaga mid qaala wuxuu yidhi mankaas qaala waxaad leedahay faacilka qaala waa man samica qaala wuxuu yidhi man samicaha qofkaa xajaaj ka maqlay wuxuu yidhi xadaanaa xajaaj bnu muxamed u fiirsa marka sanadka saa weeye waxadaanii waxaa ii warramay man qof samica maqlay xajaajan xajaajan acwar maqlay wa lafdu lafdigana lahu mankaasaa iska leh lafdiga xadiidka sanadkan isaga soo socda xadiis soo socda qaala wuxuu yidhi mankaasi xadaanaa xajaaj binu muxamed baa noo warramay xajaaj binu muxamedkana waa xajaaj alacwarkaas markuu dariiquu ku wariyey sidan wey xadaanaa xajaaj binu muxamed alacwar almasiisi qaala xadaanaa ibnu jurayj cabdilmalik qaala akhbaranaa cabdullaahi rajulun waa nin min qurayshi reer quraysheeda can muxamed ibni qays buu ka wariyay bn mahramata bni mualabin annahu qaala wuxuu yidhi yowman maalin alaa uxadiukum canii aniga iyo wa can ummi caaisha salaadda maana soo maray ayadoon aniga nabiga waxaan dhex maray isagana sidii buu raacay wuxuu yidhi alaa uxadiukum ma inii sheegaa mayaan inii warabayn canii xaggayga iyo wa can ummi hooyaday qiso iyo xadiid iyo cilmi aan ka dhagaystay oo i warrantay or goobjoog u ahaa ma inii sheegaa qaala wuxuu yidhi raawiga ka warinaya ninka la yidhaahdo maxamed binu qays waa cabdullaahigaase wuxuu yidhi fadanannaa waxaan u malaynay annahu ninka la yidhaahdo moxamed binu qays yuriidu inuu u jeedo ummahu hooyadiisii allatii waladad u dhashay hooyadaya aniga waxna dhex maray ma sheegaa markuu yidhi hooyadii dhashaan u malaynay ilaa asalka hooyada ku dhashay umar markaad hooyaday tidhaahdo ay ku dhacaysaa qaala wuxuu yidhi qaalad caaisha marka markaasaa la ogaaday inuu hooyadiisa dhasha aynan ahayne ay tahay caaisha oo nabiga xaaskiisa ah haweenkii nabigana mu'miniinto dhan bay hooyo u ahaayeen qaalad caaisha waxay tihi buu yidhi alaa uxadiukum miyaana idiin sheegaynin canii aniga iyo wa can rasuulillaahi hadda waxay hormarisay canii bay hormarisay riwaayat alxadiidi bilmacnaa weeye marka waxaan soo marray cani nabiyi wa canii sidaasaana u dhow taqdiirinta iyo ixtiraamka lagu yaqaana caaisha iyo saxaabada nabiga calayh salaam tijaaha rasuulillaah xagga nabiga calayh salam marka la fiiriyo qulnaa waxaan idhi balaa noo sheeg caaishay qaala wuxuu yidhi qaalad waxay tihi caaisha lamaa kaana laylatii habeenkaygii markuu ahaa allatii leyladii kaana nabiyu uu nabigu calayhi salaam ahaa fiihaa habeenka cindii agtayda habeenka aniga kalkayga ee nabiga uu habeenkaygii ugu soo hoyday markaan ahaa inqalaba habeen habeennada ka mida inqalaba nabiga waa soo gadoomay masjidkiibuu ka soo laabtay gurigiibuu yimid hadduu gurigii yimid fa wadaca ridaah hadduu nabiga calayh salaam ciddiisii la sheekaysay oo muhimmaadkii arrimihiisii u dhameeyey hurduu isku diyaariyey fa wadaca ridaah guyiisii buu nabiga calayhi salaam dhigtay wa khalaca naclayhi kabihiisina waa siibtay qofka hadduu saaxanaya waa dhar yaraysanayaa fa wadacahumaa kabihii iyo gu'ii wuxuu nabigu dhigtay ama naclayhi labadii kabood cinda rijlayhi lugihiisa agtooda ayuu dhigtay hadhow markii aadaanka uu ku dhaco iyo toosidda iyo xilliga aad kacayso ama hurdada inta ka kacdo ilaahay kusoo toosiya cibaadada u kacayso gebgeba lama rabo kamahaadi waa inaad meel ka og tahay kamahaadi waa inaad meel ku og tahay ood meel dhigatoo isdiyaariso kurmaygaadi sidoo kale waysadaadii sidoo kale fa wadacahumaa cinda rijlayhi labadiisa lowadagtooda ayuu nabiga kabihiisa dhigtay calayh salaam wa basada darafa risaarihi baradiisa hoos uu ku qabay fiideedii ayuu nabiga fidiyey calaa firaashihi gogashiisa ayuu ku fidiyey fandajaca waa ku saaxday intuu maradii iskaga dhigay yuu gogoshii ku saaxday nabiga alai salaam maradii fiideedii intika laguu qabaa rasuulka calayh salaam hadduu saa u yar saaxdayba falam yalbah mana sii nagaanin nabigu ilaa rayama ee qadrama ilaa rayama ee qadramadanna qadar uu u maleeyey an qad raqadtu inaan saaxday inuu is yidhi caaisho way saaxatay yuu nabigu dhinac dhulka ku hayay markaasuu faakhada wuxuu qaatay ridaa'u gu'is caaishana maba jiiftee waa soo jeedaa way arkaysaa nabiga calayh salaam wuxuu u maleeyey inay saaxatay intuu u maleeyey inay saaxatay markuu yar jiifay buu kacay akhada ridaahu gu'isii buu qaatay uu meesha dhigtay ruwaydan aayar tartiib wantacala ruwaydan kabihiisana aayar buu xidhay wafataxalbaaba albaabkiibuu furay iyaduna ruwaydan weeyaan oo fakharaja markaasuu baxay nabigu uma ajaafa albaabkii buu soo celiyey ruwaydan aayar iyo tartiib idabtaasaa la rabaa dadka qaar markay dadka hurdaan damba kama leh albaabka qaac shanqadha qajab siduu rabuu iskaga shanqari lama ogolo dadkaa hurdo waxaa la rabaa inaad ilaaliso ood la socoto xaalkooda tartiib baad ku socoto albaabka aayar iska fur tartiib aayar xib albaabka qaca ka siini dad baa sasi hurdada dib ugu soo noqonaynin dad baa xanuunsani dad baa madaxa xanuuni nabiga calayh salaam caaisho inuu ka sasiyo ama ay intay toosto keligeed ay noqoto maarata yuu ka baqaya ay tawaxush iyo cabsi dareento fajacaltu waxaan gudagalay bay tii fajacaltu dircii haddaan arkay nabiga intaa way fiirinaysaa inuu nabiga intuu alaabtiisi xidhxidhay dharkiisi qaatay alalihiisii kabihiis uu baxay caaisha wax kalaa madaxeeda kusoo dhacay wax kalaa madaxeeda markiiba kusoo dhacay waxay is tihi nabiga amminkan wuxuu u guuray u yaasay haweenkiisii kale hayra iyadoo og nabiga calayhi salaatu wasalaam acdalu naas dadka midka ugu cadaalad badan inuu yahay calayhi salaatu wasalaam cilmi u leh garanaysa ayadoo haddana og oo garanaysa in haweenka nabiga o dhan marka la isku soo aruuriya caaisha uu jeclaa ayadoo u jeclaa haddana kayradii iyo masayrkii baa ka tambadiyey halkaa unbaa maskaxday kaga dhegtay marka koobaadna ma aha oo kiirada caaisha radia allahu canha ee masayrkeeda macruuf buu ahaa waana arrin ilaahay ku abuuray oo ku dabeeceeyey haweenka intooda badan ama dhammaantoodba waana lagu kala daran yahay waa lagu kala daran yahay waatii xeedhada jabisay radia allahu canha gabadh haweenkii nabiga ka mid ahoo hawe nabiga oo marti la joogta xooga cuntaa u keentay guriga caaisha waa tii jabisay waa tii nabiga calayh salaam iyadoo raadinayso nabigoo sujuudsan oo tukanaya masaajidka oole ilaahay ou naar naga badbaadi maalinta dadka lasoo saarayo rabba iqiinii cadaabaka yowma tabcad cibaadaka iyo ducaysanaya ay taabatay nabigoo sujuudsan ooy tidhi biaabi anta wa ummi yaa rasuula allah ana fii waadin wa fii waadin anigana meel baan ku jiraa kale adigana meel kala jirtaa ilahay buu u yahay marka waa arrin iska dabiici ah oo haweenka ku dhaca in la ogaado oo loo sabro oo laga warhayana ay u baahan yihiinoo mararka qaar way ka daran tahay carada mararka qaar waxaa dhici karta inuu qofku xiiskiisaba uu si kala noqdo ayaa dhici karta ah, walidaalika haddii qofku uu maseer iyo cadho daraaddeed iyo maseerkii intuu ka tambadiyo mararka qaar kelimatu kufri baa carabkooda yaa ka soo baxa ah, hadduu gaal yahayna muslim baan hadduu muslim yahayna gaal baan hay qaar nabi adaqasa walciyaadu bilah waxyaalahaas o dhan waxaa weeyaan waa naceebka ama kiirada ama hadallada maarata ka imaanaya haweenka xaaladda markay dhacdo nabiga calayh salaam hadduu baxay waxay leedahay jacaltu dircii diracaygi baan waxaan yeeshay dharkaygii bay ka wadaaye fii ra'si madaxayga ah, diracaygii baan madaxa gashaday bay tiri wakhtamartu hagoogtaydina waan qaatoo madaxaan ku duubtay wa ay labistu bay ka dhigantay taqanactu waxaan xidhay izaari hoos guntigeeydi maradaydan waan xidhay way labisatay uma indalaqtu markaasaan baxay calaa iirihi albaabkii furtay raadkii nabiga alayh salam bay ka daba baxday waa habeennimo bandhaantiisa u muuqata xataa jaaa nabigu wuxuu yidhi albai xabaarihi baqiic xabaarihi baqiic buu nabigu tegey si u socday xagga guryihiisa ma aadin xasaskiisii kale xabaarihii baqiic oo ka dambeeya dhinac ka jira dhankii guryihii nabiga iyo dhanka xabaala baqiic oo iska soo horjeeda xaggaasuu aaday rasuulka calayh salaam faqaama markaasuu nabigu istaagay qubuurihii agtooda fa aaala alqiyaama istaaggii buu dheereeyey muddo dheer buu nabigu taagnaa waa habeennimo qubuurtii buu kor taagan yahay sala allah aleh ali wasalam uma rafaca yadayhi gacmihiisuu kor u taagay alaaa maraat saddex jeer buu gacmaha kor u taagay wuxuu u duceynayaa qubuurtii buu u duceynayaa iyo amwaadii dadka dhintay uma anxarafa nabigu waa soo jeedsaday intaa caaisha way taagantaha nabigay waardiyeynaysaa fiirinaysaa uma anxarafa nabigu waa soo jeedsaday hadduu soo jeedsado xaggeeda u soo dhaqaaqay waxay leeay fanxaraftu anna waan jeedsaday fa nabigaa soo degdegay tallaabadiibuu soo dedejiyey fa asractu anna waan degdegay oo isuuna ii soo gaarin faharwala nabigu waa ii rucleeyey faharwaltu anna waan sii rucleeyey faaxdara nay buu yidhi ugu orday faaxdartu anna nay baan sii idhi fasabaqtuhu waan ka hormarayoo fadakhaltu gurigii baan isku tuuray bay tii in la ogaaday diidan tahay inuu caaisha nabiga inuu dhabagelayso ah, in la ogaaday diidan tahay nabigana waxaan maarata muuqda soo qabuu isleeyahay calayhi salaatu wasalaam gurigii baan galayoo falaysa xaalku wax kala maaha ilaa an indajactu waan istuurayoo waan saaxday haddaan saa isku saaxday oo isku tuurayba fadakhala isla markiiba nabigu waa soo galay cagtu cagtuu soo saaray faqaala nabiga wuxuu yidhi maalaki yaa caaisha caaisha waatan oo istuurtay qof hurda iyo qof ordayay oo hadda istuuray isku mid maaha maalaki yaa caaishu caaisha xaalkaada muxuu yahay aad xashyaa raabiya aad naftuuraysaa maxaad u tahay xashyaa raabiya mid feedhaha tuuraysa oo caloosha taagaysa raabiyatan neef dhabaysa xashigu waa caloosha caloosha maxaad u dhisaysaa u taagaysaanoo raabiyatan aan u neef dhabi maxaa kugu dhacay ood la neefdhabaysaa ood la tuuri oo calooshaada kollaa cirka u gelaysaa kolla dhulka u gelaysaa maxaa ku helay qaalad waxay tihi qultu waxaan idhi laa shay waxba ma jiro nabi allow dhib ma jiro dhib ma jiro qaala nabigaa wuxuu yidhi calayh salaam la tukhbiriinii waad ii sheegaysaa wallaahi ow amase la yukhbiranii waxa ii sheegi doono layukhbirannii waxa ii warrami doonaa allaiifu alkhabiir allaha laiifka ee khabiirkaee xogta og wax kasta og ayaa ii warrami doona qisadii markaa suurat taxriim ka sheekayn jirtay ee haweenka nabiga qaar ka mida intay xoogow heshiiyeen nabiga malabkii gabadhii saynabaheed ay siin jirtay inay ka gooyaan ay ku tashadeen ha sheeginna ay isku ogaayeen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ay loo waxyooday loo waxyoodo loo sheegay oo ay tidhi man ambaaka haada yaa kuu sheegay waa yidhi naba'ani alcaliimu alkhabiir allah cilmi badanee wax walbana og baa ii warramay tii baa marka moodaa inay ka dambaysay middaanaa dambaysay wuxuu yidhi sidii awalba caadada ahayd haddaad ii sheegi weydo la yukhbirannii waxaa ii warrami alladiifu lkhabiir baa ii warrami waan inii sheegayaa haddii kale waxa dhacay ii sheeg qaalad waxay tihi qultu waxaani yaa rasuul allah rasuul allow biaabiya anta wa ummii hooyadayda aabbahay laguu furay fa akhbartu markaasa u sheegay tihi markaad baxdayba waxaan is idhi haweenkiibuu aaday qaala nabigu wuxuu yidhi fa ma adiguu ahaa mudutuushii iyo madowgii alladii ra'aytu aan arkaya amaamii hortayda sii ordaayey ma adiguu ahaa amminka reebeennimada qultu waxaan nacam haa markaasuu falahadani ifeedhay fii sadrii xabadku iga feedhay lahrata anfaad owjacatan xanuujisay ta'diibu almar'a wa darbiha in haweenka la edbiyo oo la garaaco oo la xanuujiyo waa bannaan tahay fi shareeca alislaamiya waa la edbinayaa meel ay taajirta ma leh lama taaban karo lama xanuujin karo edbintooda iyo tarbiyadooda haweenka lagu bilaabi mahayo in la soo wacdiyo lasoo waaniyo laga haajiro dhaah loo yar wejiga loo bedelo madaajicda gudasha kadib waa la edbinaya edbintaa laakiin ayaduna ma aha wax doqonnimoah si doqonnimoa gabadha in lagu tunto oo wejiga laga garaaco oo ubar aan ka soo waaqsan karin oo sumada lagu dhufto waxaana raganimo iyo khiyaarnimo midna maaha nabiga markii saxaabada nabiga calayh salaam intay soo sheegteen ay muhaajiriin ay dheheen annaga muhaajiriinta haweenka waan ka adkaan jirnay niman reer ansaareedoo haweenka ay hogaaminayaan baan u nimidoo haweenka annaga adagi bay raaceen meelaan kaga kaadinan laana haweenkii yuu nabigu wuxuu yidhi iska celiyo edbiya markaasuu nin walba qool qaatay saxaabada nabiga calayh isalaatu wasalaam qayladii baa marka isla yeedha haweenkii oddadii yaa mis guriga nabiga calayh salaam soo tuurtay oo yidhi waanana tumay markaasuu wuxuu yidhi kuwa sidaa haweenka u laynaya ikhyaar maaha buu yidhi marka edbiya oo garaacadii sharciga iyo doqonnimo in loo dilo waxaa u dhexeeya waxaa udheaysa waxaa weeye inaan la garaacin iyo in si xun loo diro waxaa u udhexaysa ti sharciga udhexaysa darban hayr mubarax garaac aan maaratay lafana jabinaynin xubinna aan dilaacinaynin dakar iyo barar midna aan lahayn unbaa la rabaa laakiin waa la xanuujinayaa ayib marka nabiga calayi salaam halkaas shafka ugu dhuftay dharbaaxo igu dhuftay awjacadna i xanuujisay uma qaala wuxuu yidhi adananti ma waxaad u malaysay an yaxiifa allaahu inuu ilaahay joor falo calayki korkaada wa rasuuluhu rasuulkiisa ilaah rasuulka inay dulmi iyo xadgudub kugu samaynayaanoo xaqaadii meel kale uu nabi maxamed la aadi miyaad u malaynaysa ama allow baan ka amar qaataaye amar ilaahay inuu sidaa noqoni ilaahayna inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama naftiisa waa ka xarimay dulmi anigana rasuul allaan ahayoo risaaladayda waxay ku salaysan tahay amarka alle inaan fuliyo uun ma waxaad u malaysa marka annaga inaan waxaa la imaanayno qaalad waxay tihi mahmaa yaktumu nnaasu nabi allow saraaxadeeda firi mahmaa yaktumu nnaasu wax kastoo ay dadku qariyaanba yaclamhu llahu ilahay waa ogaan wax kastoo dadku ay qariyaanba ilahay waa ogaane nacam saasaan u malaynaya inaad iga tagtay oo meel kala aaday unbaan u malaynaya nabi allow haddaan hadda dhaho maya qalbigayga ilaahay baa og waxyi baad ugu soo degi kara marka waxaa weye waa iska qirani nacam qaala nabigu wuxuu yidhi fa ina jibriila sababtu hadda kuu sheegay marka adna meel kale aadaye xaqiiqadii aan aadnay adduun iyo haween iyo waxaasaad ka sheekeynaysaa annagana qubuur iyo ehlu amwaad iyo samadoona nooga soo wacay oo jibriil uu nooga yimid ayaan kaaga warramiya dhegayso fa ina jibriila aataanii waa ii yimid xiina ra'aytii markaad arkaysa anoo baxaaya fanaadaanii waa ii dhawaaqay fa akhfaahu waa qariyay minkii dhawaaqii jibriil adiga waa kaa qariyey fa ajabtu anna waan ajiibay hoos fa akhfaytuhu waan ka qariyey minkii adiga waan kaa qariyay hadalkaygii walam yakun mana ahayn yadkhulu kii soo gala jibriil caadadiisu calayki adiga guriga kuguma soo gelayo oo caadadiisa ma aha walxaal qad wadacti fiyaabaki adoo dharkaada dhigtay oo dhar yaraystay jibriil guriga soo geli maayo banaanku igala hadlay anna waan u jawaabay wadanatu waxaan u maleeyey an qad raqadti inta aan tartiib tartiib baxayay ee is-awurinayay inaan saaxatay baan u malaynayay buu nabiga calayh salaam waana daliil waxay tusaysaa inuu nabiga calayhi salaam cilmulqaybka uunan ogayn waxa maqan waxay ilaahay u waxyooday mooyeene cilmulqaybku nabiga yaqaana wax kasta wuu ogaa lama dhihi karo qof ka sokeeyo awliye iyo saalixiinahana mukaashafaad iyo wax walbay og yihiinoo ka warhayaan waxaas wax jira ma aha qalbigaaday og yihiin oo way ku arkaanoo ku maqlaan waxa wax jira ma aha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa cilmulqaybka iyo waxa maqan ma ogi ah. waxaa qaybkee maqan ma ogi dheh baa la yidhi haddaan ogahayna khayrkaa badsan lahaa walow kuntu aclamu lhayb lastakartu min alkhayr wamaa masaniya suu waxa baqal qaybka da khayrkaan badsan lahaa dhibaatana ima taabateen waan ka hortegi lahaa daayo marka nabiga calay salaam wuxuu yihi waxaan u malaynayay inaad jiifto ma oga inay jiifto way soo jeedaa mana oga rasuulka calayh salaam marka fakarihtu waxaan nacay an uuqidaka inaan ku toosiyo inaan ku kiciyaan damcay yaan nacayoo aan ku dhawaanbixiyo ogow wakhashiitu waxaan ka baqay haddaan ku toosiyana an tastawxishii inaad cidlowdood aad mxuu aha cabsato keligaa baad noqonaysaa gabadhi raway ahayd marka inaad cidlowdo ood cabsataan ka baqay faqaala nabiga cala salaam baa wuxuu yidhi marka ad hurdaa hurdadaas haddaan kugu dhaafana waxba kama ogido qof hurda ma cabsanayo faqaala nabiga wuxuu yidhi faqaala jibriil baa ila hadlay wuxuu igu yidhi ina rabbaka rabbigaa muxamadow sala allah aleh ali wasalam yaamuruka wuxuu ku amrayaa an taatiya ahla albaqiic ahlulbaqiic iyo xabaalaha baqiic inaad u tagto inaad tagto oo fatastakfir allahum dembidhaaf ilahay weydiiso qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi kayfa aquulu lahum ya rasuul allah masalada sharciga marka cilmigeena saasay ugu dadaalaysaa radia allahu canha qabar qiimo badan bay ahayd nabiga allow haddii lagu yidhi qubuurta tag seeda ugu ducaynaynaa oo u salaamaynaa qaala nabigu wuxuu yidhi quulii waxaad tidhaahdaa assalaamu calaa ahli diyaar inay u qastaan oo ku noqnoqdaan lama ogolo laakiin hadday maraan qubuur sidan aad u salaamaysaan yani ziyaara caabira wey way maraysaa quulii waxaad tidhahdaa assalaamu calaa ahli diyaar min almu'miniina waalmuslimiin sidaa dheh wayarxamulka mu'min iyo muslim waa kala yahay marka la kala qaado mid walba macno gaaruu leeyahay sida laiskugu cadfay arag waalcadfu yufiidu lmugaayara min almu'miniina waalmuslimiin wayarxamu allahu almustaqdimiin kuwii horena allah u naxariisto wlmustaakhiriina kuwii dambeeyeyna allah u naxariisto ee gadaal ka soo haleelayay wainaa anagu in shaa allah hadduu alla yidhahdo bikum idinka yaan lalaaxiqoona ina soo haleeli doonaayo lama huraan weeye halkaasaa laiskugu tegi doonaa xadaana abubakr bin abi shayba abubakr bin abi shaybata wasuhayr binu xarb qaala waxay dhn xadaana moxamed bin cabdillahi alasdiy marka hala yaabin maseerka haweenka iyo waxa maaragtay ka dhacaya tasarufaad ama habadal ah ama ficil ah waxaasoo dhan in loo dulqaato oo loo samro oo xeelado iyo xikmado kale lagu kala wado oo qaabkii nabiga ee qur-aanka iyo diintaba ay ku maaraysay in layska qaado ayaa fiican oon la yaab ayna kugu noqonin ummahaatulmu'miniin iyo gabdhihii qiimaha badnaa ee daahiraadkaha ayay arrintaa ayadaa dabeecad ahaan xajin waayey oo la imaan jiray can sufyaan can calqaba bini martadin can sulaymaan ibni burayda can abiihi qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullah rasuulka ilaahi sala allah aleyh wasalam wuxuu ahaa yucallimuhum kii bana idaa kharajuu ila almaqaabir markay qubuurta u baxaan fa kaana qaa'iluhum wuxuu dhihi jiray yaquulu wuxuu dhihi jiray fi riwayati abubakr isagu assalaamu cala ahli diyaar wa fii riwaayati zuhayr assalaamu calaykum buu raaciyey ahla diyaari ya ahla diyaar daarahan ehelka iyo dadka ku jirow min almuminiina muminiin iyo walmuslimiina muslimiin ahow wainaa anagu in shaa allahu hadduu alla yidhahdo lalaaxiquun waynu soo haleeli doonaa as'alu llah allana ilaahay waxaan weydiisanaynaa annaga iyo walakum idinka alcaafiyata badbaado inuu naga badbaadiyo aafo wax dhibaato aynu naga badbaadiyo aynu dhibaato nagu ridin baabu istidaani nabiyi nabiga calayhi salaam idankuu weydiistay rabbahu caza wajal fii ziyaarati qabri ummihi hooyadiis aamina bintu wahab oo meel abwan la yidhahdo ku xabaalan makiya madiino u dhaxaysa ayuu ilaahay wuxuu weydiistay oo idan weydiistay inuu ziyaarto qabrigeedi tago waa loo ogolaaday ziyaaradii laakiin waxaa loo diiday inuu u duceeyo xadaana yaxya binu ayuub wa moxamed binu cabaad wa walafdinu yaxya qaala waxay dhaheen xadaana marwaan binu mucaawiya can yaziid yani ibn kaysaan can abi xaazim can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi istaadantu rabbii rabbigay baan idan weydiistay an astakfira inaan dembi dhaaf u weydiiyo u duceeyo liummi hooyada oo ilah u dembidhaaf dhaho falam yaadan lii ima ogolaanin arrintaa iyada waa iga mamnuuca waa i diiday wastaadantu waxaan idan weydiistay oon ka codsadoon ka baryey an azuura inaan ziyaarto qabraha qabrigeeda oo bal qabrigeeda kusoo samro anigana kusoo cibro qaato fa adina lii waa ii ogolaaday in la ziyaaran karo markaa oo haddii iticaad iyo laba xigmay aheedo in loo duceeyey iyo in lagu cibro qaato adigaba xabsi ay kugu beerto marka qubuurtaa gaalada haddaad ag marayso tiradeen aad ku cibro qaadato aakhira ku xasuusato waxba dhibaataa ma laha nabiga calai salaam marka inuu ziyaarto waa loo ogolaaday laakiin inuu u duceeyo waa loo diiday sala allah alay wasalam ah. maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiin walow kaanuu ina qaraabadooda xataa hadday yihiin ooma duceyn karaan balir marka waa loo diiday nebi iyo mu'miniinta iyo muslimiinta o dhanba dad gaalo iyo mushrikiinoo gaalnimo ku dhinta ooma ducayn karaan marka nebiga waa loo diiday sala allah alay waslam inuu hooyadii u duceeyo maxaa yeelay maatad shirki gaalnimay ku dhimatay aabbihiina sidoo kale waa soo maray xadiidkii ninkii yidhi aabbahay xaggee jira abuuka finaar marka wuu u yeeraa dare waa kii dhihi jira aabi wa abuuka finaar aabbaha iyo aabbahaba naarkay ku jiraan waa sariix taawiil iyo majaaz iyo waxaasna lama aado ilaa idaa tacadarat alxaqiiqa asalka waxaa weeye alfaadda shareecada waxaa lagu socodsiinayaa alxaqiiqa sharciya in xaqiiqada lagu wado weeyaan walaa yulja'u ila almajaazi wa ila alta'wiili ila ida wujidat fiihi alqara'in waalcalaaqaat alcalaaqa waalqariina bay dhahaan iyo inay tacadurto xaqiiqada in lagu wado marka maxaa maanicah maxaa maanicah nabigana maxaa dhib ay ku tahay dhibkuma aha sal allah aleh wasalam isaga nabinimadiisa iyo daatadiisa sala allah aleh wasalam iyo risaaladiisa iyo inuu khayru khalqiillaahi afdalu rusul afdalu naas uu yahay nusqaankuma aha maxaa yeelay nabi nuux calayhi salaam wiilkiisii waa kii gaalka ahaa gaalnimada ku dhintay nabi ibraahim aabihii aazar qur-aanka ka sheekeeyey inuu gaal ahaa nacam nabiyullaahi luut calayhi salaam iyo nabiyullaahi nuux haweenkoodii baa laga sheekeeyey marka arrimahaas dhan waxa weeyaan qof walba kii uu ilaahay iimaan iyo islaamnimo la doonana wuu siin kii kale oo shaqiidnimo iyo muxuu ahaa nasiib darro iyo ayaan darray ku dhacdana iskiisa weeyaan qof walba iyo camalkiisa weeyaan yukhriju alxaya min almayiti wayukhriju almayita min alxay ilaahay qofku wuxuu ka soo saari karaa mayid gaal ah ayuu qof xay ahoo mu'min oo muslim oo nabi oo rasuula ka soo saari qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wzuhayr binu xarbi qaala waxay dhi xaddaana maxamed bin xumayd can yaziid bnu kaysaan can abi xaazim can abi hurayra qaal zaara nabiyu nabiga calayhi salam baa wuxuu ziyaartay qabra ummihi hooyadiis qabrigeedii fabakaa waa ooyey waa abka wuxuu ka oysiiyey man xawla dadka gaararkiisa ahaa oo waa hooyadiis way dhimatoo gaalnimo ku dhimato inuu arki lahaa oo uu soo gaarin lahaa isagoo weyn inuu maaragtay dacwada iyo diinta u bandhigi lahaa low ay islaami lahayd arrimahaasoo dhanba way keenaysaa inay qofka ku reebto guhaad iyo murug ay ku reebto marka nabigu waa ooyey calayh salaam dadkiina waa ka oysiiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi istaadantu rabbii rabbigay baan idan weydiistay fii an astakfira lahaa inaan dembidhaaf u weydiiyo oon u duceeyo falam yu'dan lii laima ogolaanin laima idmin hadday mu'minad ahaan lahayd muslimada waa kano waa u ducayn lahaa waxyaalaha marka meelaha ku qorqoran kutubta qaar xataa a'immada culimmada waaweyna ayaa kutubtada ku qoraya ka suyuudiyi raximahullah waxaas wax jira ma aha naskan sariixee cad wax daliiloo cad oo ka xoog badan ama lamida unbaa loo dhegaysan karaa dayib ahlu waxay ahaayeen fatray ahaayeen haddii la yidhaahdo wixii la caddeeyo nasba uu caddeeyey oo la yidhi waa ehlu naar ma ehlu fatray ahaayeen baad ku daba taagnaanaysaa marka falam yuudan lii ama waa gaal la yidhi wasta'dantuhu fii an azuura qabraha haddaan liii diidan inaan dembidhaaf u weydiiyo u duceeyo waxaan weydiistay inaan ziyaarto bal qabrigeeda dul istaago qabraha fa udina lii waa laii ogolaada waa laii idmay ah, fazuuruu alqubuura qubuurta ziyaarta fainaha tudakiru lmowta mowtkiiyo geeriday ku xasuusinaysaa xadana abubakr bn abi shayba wmaxamed bn cabdilah bn numer wmaxamed bn muhana walafdi abi bakr wabnu numer qaalu waxay ba xadana maxamed bn fudayl can abi sinan wdiraad bn murata can muxaarib bn dihaar can ibni burayda wasma cabdulahi cabdulahi bn burayda sulaymaan oo imaan doonaa laba magac laba nin baa lasku haya can abihi qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay sl nabiga wuxuu yidhi nahaytukum can ziyaarat lqubuur qubuurta ziyaaradeedaan idinaga reebay marka hore yaan idinaga reebay dadka dad waxay ahayn islaamnimo ku cusub gaalnimo ku soo jiray gaaladuna waxay caabudi jireen qubuurta iyo asnaamta waxaasay caabudi jireen marka intii tawxiidkooda uu ka adkaanayay ee garanayeen caqiidada saxdaha ah, ilaahay keligii in la caabudo oo qayrkii aan la caabudayno shirki ay tahay waxa wax dhibi ee wax dheefin allah inuu yahay markay fahmeen ayaa la yidhi marka macno kala ku jirta ziyaarada qubuurta oo ah tudakirukum alaakhira fasuuruha ziyaarta wanahaytukum waxaa inaga reebay can luxuuma aladaaxi udxiyada in hilibkeeda fowqa alaai saddex bari ka badan oo mar waxay ahayd abaar ay dhacday magaalada madiina iyo baadiyihii abaar baa ka dhacday dadkii baadiyaha joogay hadday abaar ku dhacdo magaaladaa laiskugu imaan magaaladaa laiskugu imaan oo maciin la moodi meesha wax ku dambeeyaan oo magaalada halkaasaa lasoo tuurtay maalin ciid ay taho iyo dadkii masaakiinta ee fuqarada ahaa ee abaarta ay ku dhacdo xooluhu ka dhammaadeen yaa dadkii wax gowracanayay bay saa u fiiriyeen oo ilquudeen way ilquudeen oo su-aasha afka in laga hadla keliya ma aha mar baa isha iyo luqunta iyo issabinta iyo isqooraadinta laga garanayo qofka inuu baryootamaya marka waxaa la weeyaan faadcimu alqaanica walmuctara wey ayib tiibaa markaa yuu nabigu dareemay wuu ogaaday sala allah alay slam arrintii buu garatay wuxuu yidhi hilibkaad iska cuni jirteen udxiyadeed meel dhigan jirteen daldaliiqan jirteen collabta ka samaysan jirteen lama ogola saddex beri ka badan inay hilib sii haysataan khasab waxay ku khasbanaadeen dhammaantood inay ku farraqaan dadka ayaga ee naasixiinta ee abaarta ay soo barakixisay marka sanadka saasay ahayd abaartii baa laga baxo roob baadaoo dadkii baadiyahoodiibay ku noqdeen hadday sidii noqdeen nabiga wuxuu yidhi fa amsikuu haysta hilibkiinna maa badaa lakum inta idii daahirta iska haysta hadda dhibma jiro oo baahida waa laga baxay wanahaytukum waxaa inaga reebay caninabidi inaad ku qoysataan casiirka iyo juuska iyo sharaabka ilaa fii siqaa'in sibraar iyo weel maqaar laga sameeyey mooyeene weelashii kale waa kaad inaga reebay adduba walxantab walmusafa walqa waa kii la reebay sharaabka markii lagu shubo iyo waxyaalahan juuska iyo sharaabka la yidhaahdo iyo casiiraadka dirbo khamray noqonayaan qofkaan aad u aqoonin khamruu markaa isagoon ogeyn ayuu cabbayaa iskaba ilaaliya weelashaasaa la yidhi kadib markii la ogaaday khamradii iyo calaamaadkeediina la bartay nabigu wuxuu yidhi fa ashrabuu cabba filasqiyati weelaloo dhanba kullihaa dhammaanteed weel kasta sharaab ku shubta walaa tashrabuuha cabina muskiran wax dadka maankiisa bedela oo khamre iyo maandooniya iska ilaaliya qaala ibnu numayr fii riwaayati can cabdillahi ibni burayda can abiihi ayuu yidhi marka ibnu buraydihi waa cabdullaahi riwaayadan waxadadana yaxya ibnu yaxya aqbarana abu haydama can zubayd yaami can muxaarib bni dihaar can ibni buraydata uraahu can abiihi ashaku min abi khaytama yaaba shakiysane can inabiy sala allah alay slm xadana abubakr bin abi shayba qaala xadana qamiisa bn cuqba can sufyaan can calqama bn marhadin can sulaymaan bni burayda haddana sulaymaan baa la yidhi can abihi burayda can inabiy sala allah alay slam xaa waxadana ibn abi cumar wamaxamed bn raafic wacabd bni xumaydin jamiican can cabdirazaq bn hamaam can macmar can cada alkhuraasaani qaala cada wuxuu yidhi xadanii cabdullahi bnu burayda i warramay can abihi aabbihiis oo bureyda binu xusayba bisaad radia allahu canhu buu ka waran an inabiy sal allah aleh wasalam nabiga kulluhum dhammaantood bimacnaa xadiida abi sinaan bay isu wada raaceen mutaabacaad isxoojinayo baabu tarki salaati salaad in laga tago cala alqaatili ku dilay nafsahu naftiisa dila lagu tukado qofkii naftiisa dila dembi weyn oo kabiiraa buu la yimid ilaahay baa wuxuu leeyahay addoonkaygii wuu ila soo degdegay naftiisi wuu ila soo degdegay marka waa ciqaab iyo cadaab buu mudan yahay in cuuqiba hadduusan muslim yahay dunuubta kabaa'irta ahe qofka uu ku dhaco ehlu sunnuhu waxay qabaan inaan qofka uu ku gaaloobaynin naarra ku waaraynin ee hadduu inshaaa cadabahu ilaahay wa inshaaa kafara hadduu rabana waa cadaab haddii kale waa u dhaafayaa hadduu cadaabana naarta ku waari maayo hadduu muwaxid yahay oo qof tawxiidsada yahay waa laga soo saarayaa naarta ku waari maayo ilaa ehelkeeda khaalidiina fiiha ilahay yidhi gaalada mooyeen kii marka dunuubta waaweyn la yimid waxaa ka mid ah qof naftiisii dilay isagaa isdilay waa camal shaniica faalxun oo caqliga saliim uu diidi inuu qofka isdilo naftiisa gooyo ma banaana xaraam weeye weliba waxyaalo taafih oon macno lahayn bay dadka isku dilaayaan waxaan macno lahayn nin baa kule gabadh baa liii jiiday tubaane nin baa liii diiday tubaale ninkii baa naag ila guursaday waxyaalahaas aan macnaha lahayn oo qiimaba aan lahayn naftii ahayd in loo dilo aakhare qofka isku diro arrintaa ayadaa waa dembi weyn oo kabiiraah oo cadaab lagu mutaysto oo aan wanaagsanayn dayib gaalada iyo dadkaasi aan ilaahay aaminsanayn ee rumaysnayn ee adduunyadaas yar hadday waayaan naftooda aan xajin karin bal kuwa ayaga ha la gartee qofka muslimka ee muwaxidka ah ee diin ilaahay siiyey ee garanaya adduun waxay tahay aakhare wuxuu yahay qur-aan iyo sunn iyo shareecana ilaahay siiyey muxuu rabaa qof muslima ah waxaad maqlaysaa kule stress baa hiya stress qof muslima ah kuma dhaco aladiina ah, aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub dikriga ilaaha iyo qur-aan qofka haystaa qalbigiisa waa xasilaya asagaa marka wax si ka yihiin meel kale u aaday qur-aanka maad la boodi intaad fikiri laheed ood madaxa foorarin laheed ood wax kale aad maamin laheed kitaabka qur-aanka maad la boodi safka hore maad geshid maad alla beridid maad xasuusnaatid qadarka iyo qadaha wixii kugu dhacoo dhibaato ah inuuna mar raba ada weydeen wixii aad weydana kollaba inaada ah hesheen maad ogaatid in wixii kugu dhacoo dhib ahna haddaad ku sabirto ajir aad leedahay wixii khayr ood heshana haddaad ku shukrisa ajir aad leedahay mar walbana labadaa aad u udhexayso bayna shukrin wa sabrin inaad u dhexayso cajaban liamri lmumin muminka awaamirtiisa waxyaalihiisa lala cajabay ka mid tahay marka qofka isdila dadka culummada ehe la yaqaano ama muxuuha madaxda ama dadka ehlulfadliga ama dadka la jecel yahay salaadooda iyo ducadooda iyo kada la jecel yahay waxaa fiican inayna ku tukanin qofka asaga way ka tagayaan xadaana cawn bnu salaam alkuufi ahbarana zuhayr can simaak can jaabir bni samr qaal utiya nabiyu nabiga waxaa loo keenay calayh salaam birajulin min qatala nafsahu naftiisa dilay bimashaaqisa waran buu iskaga jarjaray gacmaha ama wuu isdilay falam yusalli muuna ku tukanin nabiga caleyh korkiisa mashaqisku waxaa weeyaan waa eeba yar oo aan waranka kasika yar gaaban oo mandiil ah mandiilshaasu isku dilay nabiga calayh salaam kumuuna tukanin waxaa la rabaa marka inuu nin walba yirahdo nabi maxamed kuma tukan maayo haddaad isdisho oo la ogaano leeyahay dadkaas kale ee ahlucilmigana ayana waa laga qiyaas qaataa wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed